قال الإمام رحمه الله تعالى فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم أعلم بالله وأتقى له من أن يريده فكيف يكون ذلك والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى wuxuu ka soo hadlaya sheekhu masaladii iimaanka iyo istinihii baa inoo dambeeyey ana muminun in sha allah miyaa la odhan mise ana muminun baa lagu gaabsan aarkii marka cabdulaahi ibn mascuud radi allahu tacaala canhu ayuu sheekhu tacliiqinhayay wahada cindii wajhu xadiidi cabdilaahi xiina ataahu saaxiba mucaad waa inaga inoo dambaysay <clears throat> marka cabdulaahi hadday sugnaato buu sheekhuu leeyahay inuu yidhi ana muminun ama nacam ana muminun su-aashii la weydiiy hadduu sidaa kaga jawaabay wuxuu u jeedaa ee muslimiinta iyo ahludiinkan ka tirsanahay ee ma aha taskiyo iyo qirasho uu qiranhayo inuu mumin yahay cinda allah faama ashahaadatu biha cinda allah iimaanka iyo mu'minimada in la qirto oo layskaga maraatikaco biha ay biliimaani cinda allahi ilaahay agtiisa fainahu kaana wuxuu ahaa buu hi cabdullahi mascuud cindanaa annaga agtayada saan u aragno aclama mid ka aqoon badan bilaahi ilaahay ku aqoon badan wa adqaa lahu una cabsi badan ama ka cabsi badan min an yuriidahu macnaha shahaada inuu u jeedo ashahaada biliimaani cinda allah ama ana mu'minun cinda allahi xaqan macnaha cabdulaahi ooma jeedo maxaa yeele sidaa waa ka aqoon badnaa waana ka cabsi badnaa fainahu kaana aclama biاllaahi waatqaa lahu min an yuriida fakayfa yakuunu dalika siday u dhacaysaa buui inuu cabdulaahi uu u jeedo sidaas wallahu yaquul ilaahna uu leeyahay falaa tuzakuu anfusakum naftiina ha ha ahirina ha hufina huwa aclamu biman ittaqa ilaahay baa u ogaal badan axadka alla ka cabsanhaya ee ilahay iska dhowrahay washaahidu daliilku ama waxa noo maqhraati kacaya waxaa weeye calaa maa sidaanu malaynay annahu kaana qabla hada laa yaquul waxaa noo maqhraati kacaya buu annahu kaana wuxuu aha qabla haada ay qabla hada su'aal su ay weydiiyeen nimanka shaamiyiinta ah ka wuxuu ahaa laa yaquulu kaan buu ahaa ana muminun mumin muusan dhihi mumin baanahay calaa taskiyatin walaa calaa hayriha ila calى taskiyati wala calى hayriha ana muminun oo go-an oon istana la soconin amaan qayd la soconin cabdulaahi muusan isticmaali jirin oo aahaar badan baa sidaa ku yimid aarkan baan marka isku haynaa aarkan waxaan ku xambaaraynaa muminun buu u jeedaa fii axkaami اdunya ama muslimiintaasaa laygu tiriyaa laakiin cind allaahi baan mumin dhab ahay cabdulaahi uma jeedo sidaasuu leeyahay walaa naraahu mana aragna buui annahu kaana yunkiruhu inuu inkiri jiray cabdulahina oma aragno oo muminta uu inkirhayo calىa qaa'ili ruuxii yidhi biأyi wajhin kaana sinaba inaan mumin loo odhan karin cabdulahi muusan qabin buui yani laba macnuu meesha ka anfinaya abu cubayd aarka cabdulaahi macnaha koobaad cabdulahi uma jeedo buu yidhi mumin baan ahay dhab ah oo cindallaahi baabaan sidaa ku qoranahay oo taasi waa taskiyo iyo waxaa weeyaan buunbuunin wey midda kale cabdulaahi ma diidano ruux inuu mumin baan ha yidhaahdo asagoo ujeeda ay fii axkaami dunyaa iyo xagga tirinta iyo xisaabta muslimiinta laygu xisaabaa ma diidano ey cabdulaahi ma dafirsano weeye in mumin la idlaaqo ama mumin baan ahay la idlaaqo calaa wajhin waa ayib wuxuuna diidan yahay mumin in la idlaaqo ictibaar kale marka sidaasuu ujeeda imaamku inuu yidhahdo waa la saxanya waa garleah walaa naraahu wama aragna buuhi annahu kaana yunkiruhu inuu inkiri jiray iimaanka in ruuxa lagu sheego calaa qaa'ili ruuxu yidhi ana mu'minun biayi wajhin kaana weji walba uu ku yimaadana muusan dafiri jirin inamaa kaana yaquul wuxuu odhan jiray cbdulahi mararka aamantu billahi wa kutubi warasulihi laa yaziidu calaa hada lafdi lafdigaa muusan ka badin jirin muminun insha allahna way ka arju way ka sugan aamantu billahi wa kutubi warasuli way ka whuwa اladii kaana akhada bihi ibraahiimu waطaawuusu wabnu siriin in la yidhahda aamantu billaahi wa kutubi wa rusulihi oon lafdigaa waxba lagu darin waa sida ay mari jireen ibraahiim iyo طaawuus ibnu siriin intuba iyaguna way ka sugan tahay inay muminun arju iyo insha alla yidhaahda wahuwa ladii yani madhabkan in sidaa lagu gaabsado oo muminka la idlaaqo adoo macno u jeeda la diido adoo macno kale u jeeda ama lafdigan dambe aamantu billaahi wa kutubi wa rusulihi ah اladي أkhada bih ibrahim ibrahim ibn yزid النkhaci kuu qaatay bmacna uu ku tagay weeye wa طaawuس ibnu kaysaan siduu ku tagay weeye wbnu siriin maxamed ibnu siriin abu bakr uma ajaaba cabdالlah cabdulaahi baa ka jawaabay su-aashii la weydiiyey cabdulaahi baa jawaabay uma ajaaba cabdullah bn mascuud wuxuu u jawaabay saa'ilkii xaari ibn cumayr nin la odhan jiray wey saailku ilaa an qaala ila yidhi ana muminun ana muminun ayuu yidhi fain kaana اlaslu maxfuuظa canhu fahuwa cindii calى ma aclamtuka waqad ra'aytuka yaxya bna saciid alqaطaan yunkiruhu wayطcanu fii isnaadihi liأnna asxaaba cabdillaahi bni mascuudi calى khilaafihi sheekhu wuxuu yidhi marka su-aashii dheerayd xilliga nebi maxamed dadku saddex qaybood bay ahaayeen kaafir iyo munaafiq iyo mu'min bay ahaayeen dadku sidaasay u xisaabsanaayeen adugu maxaad markaas dhankeed ka tirsanayd ruuxasan ma la odhan karaa mu'min su-aashaasoo dhowr qaab ku timid iyo imtixaankaasoo dhowr qaab ku yimid cabdullaahi wuxuu ku jawaabay aharka haddaynu sugno weeye ana muminun wuxuu ihi marka fain kaana alaslu ay lisnaad fain kaana alaslu asalku yani sanadku hadduu yahay wey maxfuudan canhu sanadkaasi hadduu yahay shay laga xifdiyey cabdullaahi oo ka sugan fahuwa asagu buhi cindii anigu sidaan qaba calaa maa aclamtuka wixii aan kuu soo sheegay bay ku socdaa tafsiirka iyo tawiilka aan kuu soo sheegay muminun fii axkaami dunya baan ahay laakiin ma garanayo ilaahay agtiisa waxa ii yaala ee ma aha shahaado iyo janno iyo iimaan cind allah inuu ruuxu qiranayo waqad ra'aytu waxaan arkay buu yidhi yaxya bnu saciid alqataan baan arko yunkiruhu aarkan inkirhaya aarka odhanaya cabdulaahi baa intii su-aal la weydiiyeyba wuxuu ku jawaabay ana muminun eh, yaxya bnu saciid alqataan oo diidan oo dafirhayaan arkay buu oo wayacanu durhaya fii isnaadi sanadkaana fur ku mudahaya argelinaya maxaa jira ciladi waata waa nakaara matniya waana nakaara isnaadiya lianna asxaaba cabdilaah calaa khilaafi ardadii cabdulahi mascuud waxay wariyeen calaa khilaafi maa rawaahu hada raawi ardaydii cabdillahi mascuud oo dhan waxay ka wariyeen cabdullaahi ana muminu in sha allah iyo aamantu bilah ila akhirihi waxay kaloo dhaqan ahaan qaateen ardaydii cabdullahi mascuud alistina ana muminu in sha allah marka hadday cabdulaahi ka sugan tahay mu'minun in la idlaaqo ardadu ma khilaafteen wey jamaacadii iyo xertii badnayd ee cabdulaahi mascuud aarkaa ma aysan garamareen marka shuduud baa ku jira mukhaalafadana ku tustay sidaasuu u jeedaa wadaadku lianna asxaaba cabdilaahi bni mascuudin calaa khilaafi hada aar wa calaa khilaafi hada aljawaab min xayu sanadna inuusan sugnayn waan soo tilmaannay Eh, oo sanadka eh, ibn abi shayba agtiisa ku yimaada iyo waxaa ku jiray can muسى بn abi kaiirin can rajuli can abihi can cabdillah bn mascuud marka ibhaam iyo jahala ku jirtay sanad labaad oo aarka uu leeyahayna nin majhuula ku jira iyo saa'ilka cabdulahi su-aasha weydiiyena waa majhuul marka aarku min xayu sanad inuusan sugnayn bay u badan tahay eh, cabdulahi yaxm saciid alqaطaan siduu maray baana gar leh axmed laftirkiisu wuu duri jiray axmed xambal axmed saciid alqataan aarkaasi cabdulaahi laga wariyo ee ah ana muminun in la ilaaqo wuu diidi jiray wakadalika sidoo kale buui nara waxaan u aragnaaba madhab alfuqahaai sidoo kale waxaan u aragnaa madhabka fuqahadu inuu sidaa yahay iyaguna mumin hadday idlaaqaan waxay oga jeedaan fii axkaam اdunya sida cabdulaahi ba aan ku awilay aarkiisii yaa madaahib alfuqahaana aan ku awilaynaa ee khilaafsan istinaha wakadalika nara sidoo kale waxaan u aragnaa bui tawiila madhab اfuqahaa tawiil baa kuu qadara ama tafsiir baad meeshaa gashan waad iska fahmaysaan bay la tahay aladiina fuqahadaasoo kaanuu ahaayeen yatasamawna kuwa isku magacaaba bihada اlsmi magacanu ana mu'minunta ah bila istinaai istina la'aan hadday bacdu اlfuqahaa ay yidhaha ana mu'minun ayaguna waxay u jeedaan macnihii aan ku awilay aharkii cabdulaahi ibni mascuud fayaquuluun waxay odhan jire naxnu mu'minuuna minhum ragga fuqahada waxaa ka mid a cabdiraxmaan asulami wa ibraahim ataymi wa cawn cabdilaah baa ka mid a alhudali waman bacdahum iyo ragga ka dambeeya iyagona culammada ah mil cumar ibnu darin almurhabi oo asagu irjaaba lagu tuhmaa wasalt ibni bahraam wa miscar ibnu kidaam man naxaa naxwahum waman naxaa ruuxii maray ama u dhaqaaqay naxwahum jihada u dhaqaaqay yani dadkan la madhabkee fuqadaaba iyaguna sidaasaan aragna inamaa huwa ilaaqaasi waxaa weeye cindana agtayada minhum min alfuqaai ka yimid cala adukhuuli fi liimaan marka ila ana muminu bimacnaa islaamkii baan soo galay oo nudqi shahaataynkii baan la imidoo macnahaas waan aaminsanahay oo muslimiinta laygu tiriyaa halkaasay u jeedaan cala اdukhuuli fi اliimaani iimaanka in la soo galay oga jeedaan laa cala اlistikmaali laakiin dhammaystirasho iimaanka ay dhammaystirteen ooma jeedaan oo wuxuu ka cararaya inagii soo maray haddii mu'min la idlaaqo wuxuu ku dhacahayaa cala اlkamaal taana waa taskiyo taa uma jeedaan wey ee waxay u jeedaan mu'miniinta laygu tiriyaa maadaama aan la imid iimaankii asalkiisii ama islaamka wixii lagu soo gelay alaa taraa miyaadan u jeedin buu uhi sheekhu ana alfarqa waxa u dhexeeya baynahum bayn alfuqahaa cafwan baynahum ama bayna almurjia ama ragga istinaha diiday wa bayna ibraahim wa bayna bni siriin wa taawuus inamaa kaana ana haaulaa'i kaanuu bihi kaanuu laa yatasamawna bihi aslan wa kaana alaakharuuna yatasamawna bihi yacni wuxuu leeyahay miyaad u jeedin buu hi farqiga in wadaadduhu cala dukhuuli fi lislaam ay u jeedaan markay mu'min idlaaqaan iyo kuwa aan mumin idlaaqi jiray en isna raacin jiray aan raacin jirin iyo kuwa raaciya niman waxaa jira isna raaciya ana muminu in sha allah iyo arjuu yidhaahda mararka qaarkoodna idlaaqa oo muminun yidhaahda marka riwaayadan muطlaqadae en isnaha wadan waxaan ku xambaaraynaa tii muqayadka ahay saasuu rabaa kuwaa marka ayagu ana muminun iska yidhaahda en qaydka raacinin iyo wadaaddaha raaciya marna ka gooya farqiga udhexeyo hadda tilmaamahaya wuxuu hi alaa tara miyaad u jeeda ana alfarqa baynahum qolyihii aan idlaaqi jire weye en isnaha ogolayn iyo wa bayna ibraahim wa bayna ibni siriin wa taawuus inamaa kaana wuxuu ahaaba farqigu anna haaulaa'i qolyahan waxaa weeye ayagu markaa isnaha qaba isnaha qaba laa yatasamawna iskumaysan magacaabi jirin bihi biliimaani aslan gebi ahaanba iimaan mulaqa maysan sheegin jirin wa kaana alaakharuuna kuwa kalena yatasamawna bihi asagoo muطlaqon qayd wadanin yacnii waxaa ku tusahaya buu ihi culummada isnaha qabta markay idlaaqaan inay u jeedaan qaydka u jeedaan iyagu maysan qabin buu ihi marka su-aal la weydiiyo inay dhahaan reer hebel waa mu'minun muطlaqan ama hal anta mumin nacam ana mu'minun muطlaqan maysan dhihi jirin buui marka wadaadaha iyo culummada iyo aadamuhu nin walba waxaa qaacida usuuliya cinda ahli اlcilm fi dalaalat اlalfaad kalaamu الrajuli yuxmalu calaa curfihi ninka ruuxa bini aadamka ah waxaa lagu xambaarayaa hadalkiisa curfigiisa dhaqankii lagugu bartay iyo macaanida adu aad toogato ayaa hadalkaada lagu xambaaraya wa yuxmalu mujmaluhu calaa mufasalihi hadal duuduuban baa kaa soo baxay oo bidcana ixtimaala macno fiicanna ixtimaala waxaan leenahay maadaama hebel uu sidaa ahaa waa in lagu xambaaro hadalkani meeshii wanaagsanay sida dhaqanka u ahayd ilaa waagi dambood hadduu ka niqaasheen ahlulbidacu ma loo hadalkooda ma la fasiri oo ma loo ta'wiilin oo meel wanaagsan ma lagu xambaari mise meesha u daran baa lagu xambaarahaya adugu hadalka qaybtan inamaa kaana haaulaai bihi aslantaa sheekh wuxuu leeyahay sidaasa asalka ku qoran laakiin saqad daahira ku jira walacalahu kaanuu laa yatasamawna bihi aslan eh, eh, daarulmawadda nuskadeedu hadalku wuu dhammaystiran yahay ninka marka muxaqiqa ma inuu inta sheekh albaani buu qaato meesha gashaday mise nuskadii asalkaydee makhtuudadeed buu ka taxqiijiyo hadalka ka soo helay laa adri laakiin nuskadaas daarulmawadda dabcadaasi waxaa ku qoran sidaa uu sheekhu sheegayo ana haulaai kaanuu eh, laa yatasamawna bihi aslan bihi aslan muطlaqan w isagoo markaa aan muqayad ahayn faama calى madhabi man qaala kaiimaani اlmalaa'ikaةi والnabiyiina famacaada اllahi buuri in cabdullahi mascuud iyo ardadii cabdulaahi iyo fuqahada madhabkooda ana mumin markay dhahan lagu xambaaro lagu ambaaro waxay u jeedaan muminun ka iimaani اlmalaa'ikati wajibriila wاrusuli taa wuxuu ihi suuragal ma ah faama an yuxmala calى madhabi man qaala ka iimaani اlmalaa'ikati wالnabiyiin famacaad allah ilahay baa hawshaasi laga magan galay oo ka hufan laysa hada طariiq اlculamaai buuri inaad tira ana muminun ka iimaani jibriila wاlmalaa'ikati wاrusuli wالnabiyiin dariiq culmo iyo jid culmo ma aha ahlulbidac baa la yimi waqad jaaءad wayna timid karaahiyatuhu kohsiga arrintaa loo kahosado xaala kowniha karaa mufasaratan la caddeeyey can ciddatin minhum can ciddati min alculamaa'i wاlfuqahaa koox iyo rucub iyo raxan culmaa hawshaa caddeey yaa hawshaa sharxay tiibu hadda u gudbay wuxuu ihi qaala abu cubayd xadaanaa hushaym bnu bashiir asulami aw xuditu canhu ama hushaym bashiir baa xadiidka ii tabiyey ama waa layga tabshay marka ta dambe aw xuditu inqiaac baa ku jira ayb can juwaybir bni saciid ضaciif jida cinda ahli اlcilm can الضaxaak أnahu kaana yakrahu daxaaq ibn musaaxim taabicigaas annahu kaana yakrahu wuxuu kahon jiray an yaquula arajulu ninku inuu yidhaahdo ana calaa iimaani jibriila wa mikaa'iila calayhim asalaam anigu iimaankaygu wuxuu la mid yahay iimaankii jibriil iyo mikaa'iil wa isnaaduhu daciif maxaa yeele juwayber baa ku jira ibn saciid baa ku jira laakiin taabiciin fara badan oo dhowr boqol ayaa loo tiiriyaa Eh, asaaniideedana aad waxaa u sardiya cabdulahi eh, bn axmed fi sunatihi wakadalika lalkai fi sharci caqidati ahli suna wاljamaca ayb qaala abu cubed wuxuu uhi xadaana saciid bn abi maryam wa imaam almisri can naafic can cumar اljumaxi qaala wuxuu uhi samictu min abi mulaykata naafic eh, ibnu jubayr weeye can cumar aljumaxi qaala samictu ibn abi mulayka cabdullah ibn cubaydillah ibn abi mulayka wa qaala lahu insaanu waa taabicigii odhan jiray waxaan soo gaadhay saddex boqoloo taabici baan soo gaadhay riwaayada bukhaari alaaiina min asxaabi rasuuliillah cinda kutubta kale ee iyaduna musnada waxaa ku qoran waxaan soo gaadhay saddex boqol oo saxaabi kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsi in qiimo badan buu ahaa wa min rijaali jamaca qaala lahu insaanu ninba wuxuu ku yidhi ina rajula fii majaalisika yaquul ina rajulan nin fii majaalisika fadhiyadaada jooga oo inta badan aan goyninba yaquul wuxuu yidhaahdaa ina iimaanahu ka iimaani jibraa'iila faankara dalika waa inkiray e, e, mxuu ahaayey ibn abi mulayka ayaa inkiray wa qaala wuxuu ihi subxaana allah ilaahay baa nasahan والله سبحaaنه وتaعaaلى قad فضل ilahay wuxuu fadilay jibriil jibriil buu fadilay في الثanاaءi ammaantii عalى محamadi عalayه الصلاaة وaسلاaم ilaahay nebi mxamed waa ammaanay buu kitaabkiisu ku ammaanay jibriilla ilaahay waa ammaanay ammaantii jibriil baana wax dheer ammaanta nebi maxamed addoonkii marka sidaa ahaa ee jibriil ahaa inaad adoo sakaraadoo xaaraan qasanhayo oo zinadii iyo baktiga ku dhacayo oo beenta sheegahayo oo waajibaadka rabbigayna qayba segseegahaya inaad tirahda iimaankaygu kiisi buu la mid yahay wuxuu hi waa xadgudub wallahu qad fadala jibriila calayhi الsalaam fi الhanaa'i calى muxamadin faqaal ilahi wuxuu yidhi inahu qur-aanku laqowlu rasuulin kariimin rasuul wanaagsan qowlkii weeye bimacnaa tabliiqan wa adaan laa inshaaan rasuulka laga hadlayna waa jibriil sidaa dee tafaasiirtaba ku cadeed garanaysaan inahu laqowlu rasuulin kariim rasuulkaas waa jibriil nabi maxamed ma aha rasuulka kariimko dii quwatin awood u saaxiiba yacnii daciif caajiza wixii loo dhiibay sideedu u fulinaya awood ku fulan waa leeyahay cinda dilcarshi allaha carshiga uu saaxiibka iskalena makiinin weji iyo sharaf ku leh saaxiibu wa sharafin wa majdin wey waa nin awood waa axad awood leh xaggana sharaf iyo meeqaan kule dirahaya muطaacin la adeeco oy malaa'igtu ka amar qaadato ama meeshuu joogo wey amiinu weliba ama fi samaawaati اlcula baa lagu adeeca wey ayb muaacin ama amiinin weliba wixii loo dhibay lagu aamino yani waa laiskugu daray muaacin amiin makiini cinda dilcarshi dii quwa kariim yani ammaano waxaa laisu daba dhigay jibriil aan nabiga meel hal meel loogu sheegin hal meel loogu sheeg in la ururiyo mooye sidaasuu taabicigu u jeedaa marka addoonkii malagaahe sidaa ahaa ilaahay sidaa u ammaanay inaad tidhahda iimaankiisii iyo kaygaa isku mida haddee waa xadgudub iyo degdeg weeye iyo waxaa weeye hawlan loo baahnayn sanadkuna waa saxiix aarka hadda aynu hayno sanadkiisu saxiix weeye qaala abu cubayd wuxuu ihi xudinaa waxaana looga tabiyey xadiidka can maymuun ibni mihraan inqiaac baa ku jira haddee lianna abaa cubayd lam yudrik walam yasmac min maymuun ibni mihraan asagaana kuu sheego xudinaa bu walam nasmac canhu marka waasiadii u dhaxaysa bayna maymuun ibni mihraan wa bayna abi cubayd baa oo sheekhuna kuu sheegay annahu ra'aa wuxuu arkay maymuun ibn mihraan nin adu qiimo badan buu aho taabici basri ah annahu ra'aa jaariyatan buu arkay gabadh tuqani heesaysa gabadh buraanburaysuu arkay fa wuxuu yidhi man zacma ninkii sheega ana haadihi gabadhan buraanburaysa heesaysa isjijabinaysa calaa iimaani maryama binti cimraan faqad kadaba bu been buu sheegay ma tan mid sakaraado waxay ahayd meelaha heesto oo dhaqanxumo weliba lagu tuhunsan yahay marka murjiduu ku xumaynhaya wuxuu ihi murjiat اlfuqahaa iyo qolyaha xaggudbay middan sakaraadka ah ee faasiqadda ah iyo maryama binti cimraan oo nebiyullaahi ciisa hooyadii ah oo dad la doorto suuratu alicmraan lagaga hadlay ba waxay rabaan he inay dhahaan waa isku iimaan jibriil ba ha aadan bui bini aadan baa baan ku kala baxaynaa bashar aan ku kala baxana bui man zacama ruuxu sheegay ana haadihi middan heesayse fanaanadda ah calaa iimaani maryama iimaankii maryam binti cimraan bay ku suganto iimaan lamid ay leedahay faqad kadaba been buu sheegay waa runtii sanadku waa munqaic sanadku waa munqaic laakiin cabdullahi bn axmed iyo ibnu baa iyo aajuri iyo ayaa waxay ku sheegeen ariiq kale marka eh, yakuunu bihi xasanan aarku xasan wey iyadoo dheeroo qiso dheer ah iyo gabadha waxay ka shaqayn jirta iyo waxay samayn jirtay iyo heestii qaybo ka mid ay keeneen wadaadaha ay qaadaysa maalinka ayada ah bay bisanad ku keeneen meelaha ka muraajaceeya sheekhu wuxuu hi eh, ibnu bata fil ibaanaad ka muraajacayn kartaan raqamka waa aarka hadda aynu maraynay maamun mihraan ee ku saabsan jaariyada iyo muqaaranayntii ah, maryam bint cimraan khalaal fi sunna kun hal boqol iyo shan iyo kun lix boqol iyo toddobo bayhaqi fi shucab اliimaan raqamka lixdan iyo hanaad lixdan iyo shan dahabi fi siyar mujaladka shanaad toddobaatan iyo saddex mizi fi tahdiib اlkamaal mujaladka labaatan iyo sagaalaad kan weyn ee soddon iyo lix dhowrka ah sabxada laba kun laba boqol tobaniyo toddobo min turuq buu aar ka yimaadaa marka aarku waa xasan biuruqihi laakiin ariiqa hadda aynu hayno ee mara iyo abu cubayd asagoo inqiaacaasa ku jira sheekhu wuxuu hi wa yasacu axadan axad seebay ugu waasac noqon ama ay u qaadi ama ay u deeqi an yushabbiha albashara bilmalaa'ika bashar inuu ku shabaho malaaig ku shabaho inaad iimaankii malaa'igta iyo iimaankii iyo islaamnimadii basharka aad isku shabahdo isku meel mariso ruux iimaan lo wax garanayo diinka wax ka yaqaanaan seeba ugu dhiiran buu sheekhu ku yidhi waqad caataba allaahu lmu'miniina asagoo ilahay muminiinta canaantay fii hayri mowdicin hal meel wax ka badan uu ku canaantay oo min kitaabi kitaabkiisa ka mida ah ashad alcitaab canaan iyo mxuu ahaayey iyo mxuu ahay dhaleecayn iyo cambaarayn midda ugu adag wa awcadahum ilaahay weliba u goodiyey fii akara min mawdicin wey aqlad alwaciidi goodin midda u culus ama u qallafsan walaa yuclamu ficlu اlmalaa'ikati min dalik walaa yuclamu ama walaa yaclamu uusan ogeyn weyn ninkaas hawsha isku shabahaya malaa'igta basharka ficla almalaa'ika malaa'igta inay samayso waxaasoo kale bini aadamka waxa lagu canaantay ama lagu dhaleeceeyey ama loogu goodiyey ama ay taab ku muteen malaa'igtu inay samaysay lama oga bur asaguna ma ogo ya acala baa idin qaban ah, fucila biاlmalaa'ika ama facala subxaana wa tacaala biاlmalaaika saasaa saasaa fiican walaa yuclama lamana oga weeye facala ilaah inuu hawshaa ku sameey oo goodiga ah ama canaanta ah bilmalaaigti malaaigti uu ku sameeyey bera sharkii waa la canaantay waa loo goodiyey dembi ay galeen baan loogu goodin laguna canaanhayaa malaa'igtana waa la nabadgeliyey ammaan waxaan ahayn ma hayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun baa laga yidhi min daalika mawaadicda waxaa ka mid ah cafwan min daalika shay-an shay-an saasay isu daba socotaa walaa yuclamu eh, eh, facla almalaa'ikata min ali facala bilmalaa'ikati min dalika ay min alcitaabi wاlwaciidi wاtahdiidi shay-an wey wuxuu ku sameeyena ilaahay subxaana wa tacaala ma jiraan wey malaa'igtaas bal waa ammaanay aayadihii marka lagu canaantay bini aadamka ama lagu dhaleeceeyey ama loogu goodiyey buu sheekhu darinaya ya ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu amwaalakum baynakum biاlbaطil ila an takuna tijaaraة can taraadin minkum wlaa taqtuluu anfusakum ina allaha kana bikum raxiima alle iyo rasuul ku warrameeyeyo xoolihiinna ku cunina baail iyo xadgudub iyo xaqdarre iyo isagoon raalli laskaga yaan la qaadin allahuma inay tijaaro xoolahaadii ay ganacsi lagaaga qaado oo lacag aad dhaafsataba mooyeen walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilina walaalihiinna ha laynina labadu baa lagu fasiraa ina allaha kaana bikum raxiim ilah waa idin naxariisanaya idin naxariistana waaba yahay waman yafcal ruuxii sameeya daalika arinkaasi oo naftiisa dila ama walaalihii dila cudwaanan xadgudub iyo wadulman gardaro fasawfa nuslihi naara naar baanu gelin doonaa wa kaana daalika cala allahi yasiira arrinkaasna rabbi waa u fududahay yani baniadamka waa loo hanjabay waa loo goodiyey naar baa loogu goodiyey waxaana la tilmaamay inay dalamo yihiin cudwaan ay la yimaadaan waxaa la tilmaamay barkoodna inay xoolihii bani aadamka baail iyo xadgudub ka cunahayaan idan hadduusan dhib ku jirin ilaahay subxaana wa tacala umadda ugama digeen weeye marka وqاaل تaعaaلى yا أyuهa الذiina آamنوا اتقوا اللaha وdarوu ma baقya min الرibا in kunتm mؤminiin taa hore waa canaan buu sheekhu ka rabaa aayadda hore canaan wey citaab kuwaa li rasuulku rumeeyo ka fogaada ilaahay ka cabsadana kana fogaada maa baqiya min الriba ribada waxa hadhay ha qaadanna iska daaya in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin fain lam tafcalu haddaad yeeli weydaanoo warkaa dhegaysan weydaan fadanuu u diyaargarooba weeye oo dhegaysta way bixarbi min allahi warasuulih dagaal xagga rabbi iyo rasuulka ka yimid oo asna waa goodi wa awcadahum aklad alwaciid wa tacaala rabbi wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluuna cay iyo cambaarayn iyo dhaleecayn weeye maxaad waxay aad ugu hadlaysaan waxaydan samaynaynin oydan ku dhaqmaynin qowl iyo ficil iskhilaafsan baa yaad hawsha iska la yaa la yidhi waadna ku dhacdeen waana lagu eedeeyey malaa'igta hawshaa lagu mahayo alam ya'ni miyuusan dhowaanin ama habboonayn liladiina aamanuu kuwa alliya rasuul rumeeye an takhshaca quluubuhum quluubtoodu inay danqato ee khushuucdo miyaysan la gaadhin xilligeedii alam yani alam yadkhul waqt alkhushuuc baa loo jeedaa min alanaat baa laga keenay alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikr اllah ilaahay xuskiisa qalbigooda inuu u danqado u khushuuco iyo wamaa shaygii nazla dego min alxaqi xaqa qur'aanka qur-aankii soo degayna in qalbigooda ku danqado ku duxo ku qoya miyaan la gaadhin ama aan muslimiintu isuku habboonayn walaa yakuunu aysan ahaanin kaladiina uutuu lkitaaba min qablu faaala calayhim اlamad faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun zamankii baa ku dheeraaday quluubtoodii baa ingegtay in badan ayaa ka midna waa faasiqiin imaamku uu qaadadhig wuxuu ku uhi fawacadahum ilaahay wuxuu ugu goodiyey muslimiintii iyo basharkii basharkii baan leenahay annaara naar ugu goodiyey fii aayatin aayadaanu soo maray wa aadanahum wuxuu ogeysiiyey aayad kalena bilxarbi dagaal iyo colaad buu ogeysiiyey fii ukhra aayad kale wa khawafahum rabbi wuxuu ku cabsiiyey basharkii bilmaqti ao rabbi inuu cadhooday fii aalatin aayad saddexaad wastabطa'ahum rabbi waa tiigsaday ah, basharkii fii raabicati aayad afraad alam yanida weyahade miyaan la gaadhin weye maxaad dib ogu socotaa maad waktigii loo baahnaa inaad khushuucdaan oo danqataan oo qoydaan baa la taagan yahay maxaad usoo dahdeen wey marka istibtaa buu sheekhu ka cabira waana macno saxan hebelow xilli aad waansato miyaadaan gaadhin wey oo maxaa jira ciraaba kugu taalla yuu ku leeya soomaaligu maxaa yeele waa xilliga aad cabsan lahayd eed xishoon lahayd eed ayaa la gaadhay wa huwa fii hada kulihi yusamiihi muminiin wahuwa subxaana wa tacaala fii hada kulli intaasoo dhanba oo midda mxuu ahaay goodigaa iyo midda dagaal ogeysiinta iyo midda ku cabsiinta in ilaahay cadhatiisa laguga cabsiyey ee midda la tigsaday ee dhaqan laga baha in lagaa waaya lagu tilmaamay intuba yusamiihim rabbi wuxuu ku magacaabahayaa muminiin ya ayuha aladiina aamanuu bu rabbi leeyahay alam yani liladiina aamanuu baa la leeyahay فma تشhبه hؤuلاaءi min جibrيiل ومikائيل maعa makaanihima min الlahi bu فma وجه تشhaبه hؤuلاa buu ujeedaa sheekhu qolyaha murji'ada ah iyo qolyaha yidhi iimaanuna waa ka iimaani jibriil xaggay malaa'igta iskaga shabahayan wejhu shabhana fahansiiya dhankee xaggee iska qabataan cilaaqada idinka dhaxaysa maxay tahay famaa tashabu famaa wejhu tashabuhi haaulaa'i kuwan isku shabahooda isku shabaheen muxuu yahay wejigiisu min jibriila jibriil xaggee uga egyihiin xaggey ka shaba ma basharnima ma malaa'ignimaad iska shabahdaan ma iimaankiina isku mid ah iimaan lagugu yeedhay xaggana canaan bay ku daba taalla iyo goodi iyo maqti iyo dagaal lagu ogeysiiyey iimaankan iimaan sakaraada wayn tabar badnay laakiin malaa'igtu keedu waa mid maطbuuc bay wadaaduu ka cabiraan iimaan اlmalaa'ikati waa maطbuuc bay dhahaan waa iimaan اlbasharina muktasab maطbuucaasaba la isku salaftirkiisu laakiin waa iimaan saliiqi ah oo waxaa weeyaan nolosha ka mid ahe malaa'igtaba mid kalena waa mid aad xoog ku keeni oo dadaali oo marna aad kacaakufi ood bariqan oo simbiraxan ood soo kici oo yaa allahu lagu tabcahayo wey ayib marka laba iimaanoon isku mid ahayn weyay leeyihiin min jibriila wa mikaaila maca makaanihimaa cid walba ha maageen maxay jibriil iyo mikaail ku maageen malaa'igtii ragga u sarsareeyey ee u qiimo badnaabay haddaba sudheenba may haddaba malaaigta inteeda kale aadaanba waa ma ogtahay waa xadgudub inay wax u fufuqgooyaan ay ku samriyaan bay rabaan iimaani waa ka iimaani jibriila wa mikaa'iil waa malaa'igta madaxdeeda weeye ayib maca makaanihimaa iyadoo lala qaba makaankay ku leeyihiin iyo darajada iyo sharafta ay ku leeyihiin laba mikaa'iil iyo jibraa'iil min allahi subxana inii wuxuu ihi lakhaa'ifun anu waxaan ka cabsan buuhi an yakuuna haadaa arrinkan inuu noqdo buui iimaankaygu waa ka iimaani jibriil wa mikaa'iil min alijtiraa'i cala allah alla ku dhiirasho iyo sariig la'aan inuu yahay iyo waljahli aqoon darro bikitaabihi kitaabka ilahi loo aqoon daran yahay waxaa keenahay tira iimaankaygu waa iimaankii jibriil oo kale libaax baa nimaan aqoonin baa lax ka rita libaax nimaan aqoonin baa lax ka rita malaa'ig nimaan aqoonin ama ilaahay subxaana wa tacala kitaabkiisa ka jaahil ah ama ilaahayba ku dhiiran oon xushoonaynin ayaa warkan la yimaada bur waa runtii xadgudub weeye bidca keentay bidcadiib hadday ku gashay mawta wax badan baa kaa soo baxaay mar haddaad aamintay iimaanku waa ashahaado iimaanku waa ashahaadadaas iyo ashahaadadaasoo waxay xambaarsanta aad qalbiga ka aaminto hada huwa aliimaanu faqad haddaad tidhaahdo haddii malaa'igtu intaa waa laga helay hawsha kale lagu kala tegaya acmaashi iyo aacada ilaahay iyo lakacabsiga iyo xaaraamka cararkii iimaanka waad ka saartayba iimaankii waad ka saartay marka in la ashahaato ashahaadada macnaheedina maskaxda lagu duubo iyo qalbiga intaasi waxaa weeye waan ka simannahay kuleeyihi jibriil iyo mika iyo malaigtu intaa waa laga helay annagu waana laga helay isku mid baan nahay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna laysa min aliimaan bay dheheen marka inaad fahantaan wey e, malaa'igtu waxay la yimaadaan wixii la faray oo ma khilaafaan ilaahayna ma caasiyaan alloo la caasiya e, xisyaanka rabbi oo laga fogaado laysa min aliimaan waajibaadkoo la sameeyo laysa min aliimaan bay ku dheheen wixii lagu kala baxayaba adaad iimaankii ka saartay intan waxaa wey waanu wadaagnaa wey munaafiqii mumi waa wadaagaan iyo malaa'igba marka iimaanka annagu sidaasu ku noqday ka iimaani jibriil maali waaniga soo sheegay jamaca min aslf inay dheheen bal iimaanu ka iimaani ibliis wa fircawn wاlyahuud wa abu aalib abu aalib ninbaba saxaabi u yahay la socohata nimanbaa qaala abu aalib asaxaabiy radia allahu tacaala canhu wadaad ogaadeenoo jigjiga fadhiya sidaa yidhahdaa la yidhi nin sayad soo lama yaqaan reerku waa la iska mid suufi ah oo mushrig ah aabbihiina mushrig ahaa oo ina siid nuur la yidhaahdo e, suufiyada soomaali galbeed odaygeeda ah oo jigjiga fadhiya yaa waxaa laga soo guuriyey akara min mara oo weliba rag lagu kalsoon yahay oo toddoba dhaafay ii sheegay inuu yidhahdo fadhidiisa qaala abu aalib radia allahu tacaala canhu asaxaabiy abu aalib camu nabiyi ayib hawlaha ka warrama alkaas waa la kala baxay la kala teg shirki ka weyn baaba kugu haynaaye maxaa abu aalib ugu wareegaysanba mushrik baaba taayba jaan iyo cidhibi almuhim <clears throat> marka hadday marka horeba ay bahal xun ku gasho shubxun ku gasho waxaa weeye waxaa unbaa kaa soo bixi ijtiraa wey selafku marka inay dhahaan bal iimaanu waa ka iimaani ibliisa iimaani ibliisa wa fircawna walyahuud way saxan yihiin maalin dhoweyd markaan nisbaynaya hadalkaas waxaan u tiiri aan u malaynhayaa yaan u tiiriyey wakiic miyaan u tiiriyey masaa hadalkaa raggu iskale waa awsaaci iyo sufyaan aلthawri iyo malik ibnu anas iyo saciid ibn cabdilcaziz atanuuki raggaasaa iskale afartaa wadaad malik awsaaci thawri iyo saciid ibn cabdilcaziz atanuuki imaam ahli الshaam raggaas wey ragga hadalka iska leh cabdullahi bn axmed baa fii sunati ku keena ibnu baa fi libana iyo abubakr alkhalaal ba keenaan intaa marka waxaa weeye khulaasada markaynu soo gebagabayno waxaa weeye hawshaasi istinaha maslaة اlistinaa laysat min xaqiiqaة اliiman warka marka la gebagabeeyo iimaanka dhabta ah ee lagu kala bixiyo ususha waaweyn waxaa weeye laisku tabdiicin waa aliimaanu qowl wacamal yaziidu biالطaacaati wayanqusu biاlcisyaan usuushu wataas tan laakiin masladiisna waa min furuuc min furuuci masalaة اliimaan alkhilaafiya ay xataa salafku isku hayaan jamaaca min aslaf wadaadihii reer kuufana dadka way ku tabdiicin jireenba oo meesha waxaa ku baaba'day masaa'il ijtihaad laiskuma tabdiicin karo oo nimanba waxay ka dhigaan musalamaad musalamaad ma aha masaa'il ijtihaadiya laisku tabdiiciyo oo laisku tafsiiqin baad salafka ku arkaysaa marka <clears throat> marka dhibba ma laha masalada isnu way ka sahlan tahay masaa'il kale masaladu eh, iimaanku waa kordhaa iyo ma kordho iyo waa isdhimaa iyo wuu isdhimaa waa masalo culus oo lagu kala bixi camalka waa rukni min aliimaan iyo ma ahana waa asal lagu kala bixi qowlku waa rukni min aliimaanna waa asal lagu kala bixi ictiqaadna haddaasna warkiisaba jooji usuushaa waa usuusha lagu kala baxay masalatu ziyaada iyo saddex rugni ee hore saddex rugni ee hore alqowlu wاlniyatu wاlcamalu iyo aziyaata wاnuqsaan masalada istinaha way ka sahlan tahay kuwa kale ee aan soo marray afarta ah tiibuu hadda sheekhu bilaabay baabu ziyaadati fi اliimaani wاlintiqaas masalaة اliimaanna waa mas'alada keliya ee saamaynaysa xukmu daarayn xukumkeedu wuxuu la xidhaa aakhariya adduunba waxaad ku baranaysaa ruuxa aadamaha adduunka xukumkaad siin lahayd iyo aakhara xukumku qaadan lahaa waxaad ku kala baranaysaa kufri daahir iyo kufri baaطin ah munaafiqu waa mu'min ama muslim fi الظaahiri kaafirun fi اlbaaطin markaan axkaam addunya ka hadlayno munaafiqu waa min almuslimiin bal min almu'miniin ayib markaan axkaam aakhira ka hadlayno munaafiqu waa min alkaafiriin almukhaladiina fi الnaar in almunaafiqiina fi darki اlasfali min الnaari walan tajida lahum nasiira yani munaafiqu wuxuu qaatay laba xukm oo kala bedo xukmun fi اdunya wa xukmun fi اaakhir fi اlaakhira asalkaasay salafka waxay ka qaateen masale la yihahdo kufri daahira iyo kufri baaطin ah inta adu waxaad ka hadlaysa marka waxaa weeye aadamo markaad tahay inta badan kufriga daahirka ah waxaase laga yaabaa mararka qaarkood inaad kufriga daahirka daliishato ood u daliishato kufri baaطin ah oo markaa asalkii ahaa waxaa islaazima baain iyo daahir way wada shaqeeyaan ah soomaalina waxay tihi wixii uurkaada ku jira hee afkaa kaaxada ayib marka sidaas weeye qadiyadda marka masalatuliimaan iska daraaseeya baxdi badan ku sameeya akhriya intaad ku nafbaxdeen towxiid ulcibaada in la eg waa inaad ku nafbaxdaan fi diraasati masalat aliimaan asalna waxaan leeyahay waagi horeba in iyaga laga bilaabay ahayd laakiin shirki uun balaayo oo soo fakaday saan ula dagaalamaynay ama xerta ugu maqnayd iyay masaladan xaab saartayba maalin walba mugta dhibka taagan baa lagu mashquuliyay dhibka taagan baa wakti lagu bixin adoo iska fadhiya haddii dab ku qabsado harriman baa intaad ka booda dabka haddii baldami wix dambe ha ku dambeeye shaekhulislaam ibnu teymiya asagoo bidac badan iyo khilaafaad fara badan iyo dhib jira wuxuu wakhtiga u badan ku bixiyey iyo dagaalka u badan wuxuu ku bixiyey masalaة اlasmaa wasifaat lanno mucailadii iyo jahmiyadiiba adduunka intay qabsatay iyo weliba waxay dhaheen bur annagaba ahlu sunno ah alimaam axmed cali almiqrizi baa u insaafay kitaabkiisa alkhuطad wاlictibaar wuxuu yidhi saddex boqol oo sano cafwan afar boqol oo sano laga soo bilaabo qarnigii saddexaad ilaa qarnigii sideedaad bilowgiisi afar boqoloo sana man hum ahlu sunna haddii la yidhaahdo adduunka nimanka haysta alshaaciratu walmaturidiya ahaynbu ninkii u horreey yidhi been baad sheegteen ahlu sunna matin ahlubidac baa tihiin hawshaana xaqiijiyey kitaab iyo sunno iyo saxaabo iskugu keenay iyo taabiciin iyo naqlu salaf ee nimankan la dagaalan ee ku jihaaday jihaad qaatay arbaciina caaman ibnu taymiya ahaabuu ihi marka masalada waa in meel loogu qoro buuhi asaga runtii shala soomali ma so dhin shekh albani waa in loogu qoro he saxwatu wa tadciif soo shale meelna soo maray yacni waxaa weye walba hawshiisa waa in meel loogu qoro wey adduunka iyaga haystay xilli intaa ay eh, ayagu laha innaga sunna adduunka qabsanhayeen ee eh, boqorada la wareegeen ee eh, waxaa nashrinhayeen culimo salafiyiinaa joogay laakiin salafiyiin cod gaaban bay ahaayeen ama aan xiniyo badnayn oo raganimo aan lahayn maogta diinta iyo diricnimadu waa inay israacaane maogta haddii laakiin eh, aqoonna aad leedahay waxna aad garanaysa laakiin ragnimada ay kaa maqan tahay de waxba ku socon maayo wadaadaha soomaaliyeedna waxay u badnaan jireen doqomo iyo dabaallay u badnaan jireen waaga hore waxaana keenaysa asalkii waxbarashada ku salaysnayd ma aha hadda inaan ku xadgudbaya waaba la sooman yahay soomalidu dhaqan waxay u lahayd ilmaha wiilka xoolaha xoolo dhumiska ah ee doqonka een fiicnayn een kartida lahayn een laxjaadan gele lagu kari waayo ee looda lagu kari waayo ee ariga dhumiye ee bahalka siiya ee meel la geeye la waayo dugsiga gen jireen ninka diricee fariidka ana xoolaha la raacsan jiray ninkii miyii soo maray baa hawshaa garanaya oday oday asagu diin jacayl iyo islaamnimo jacayl ay ku jirto qiimo badan iyo carruurtiisu intuu xulo midka ka dhaqaaqahay wax bari jiray laakiin badankood waxay ahaayeen war kan waxba addunya wax ka qaban mahaye bal diinka diinka ku fiiriya kan adduunya wax ka keeni mahaye diinkaa lagu fiiriyo hawshaasoo lama xusuusto marka adoo laga roono ah oo allow sahal ah ayaad waagi dambaaq noqonaysaa faqiih ee minhaajka afartiisa rub xambaaray oo tafsiirka laqbaystay ninkii baa la dhihi marka ummaddii ka tali qadayaadkeedii masiirkeedii qarannimadeedii dadnimadeedii markaasu wuxuu la soo istaagaye waxaan sagaaraba ku talinin buu la imanaya yani baasheennu waxay ka halowday asal meel horey ka soo jeeddaa hawshaasi waa in lagu baraarugo wey hawshaasi waa hawlu meesha ku jirta marka waxaan u jeedaa oon ku keena warka yaan idinku badinayna waxaan u jeedaa masalaة اliimaan shirku اlqubuur wa shirku tashriic intaa lagu mashquulsanaaba oo kaale la dagaalamahayey bay hadda hawshii fogaatay oo irjaagii soo fakaday oo jahmiyadii soo fakatay masalatu اliimaan daraaso dheeraada ku sameeya kutubta salafka ee musnadada inaad wada akhriyi kartaan ood mutaalacayn kartaan oo daftarulfawaa'id wax kaga qoran kartaan isku daya bacdaha kitaab اliimaan libnu teymiya asaga dhammeeya awsadka akhriya wixii intaa ka dambeeya markaad masalada salafka ogaataan kutubu ahli اlkalaam markaasaa la muraajacayn karaa idinkun ayadan iska mxuu ahaa aan meel saarin haddaad isku muraajacaysaan kutuba ahli اlkalaam waxaan la mahadinin baa idinka soo bixi waxaan la mahadinin baa idinka soo bixi ayib masalada aada loo daraasay insha allahu tacaala baabu ziyaadati fi اliimaani waاlintiqaasi minhu wuxuu baab yahay iimaanka kororsigiisi iyo walintiqaasi min wax laga dhimo masalada aziyaadatu wاnuqsaan salafku masaladan waxay u daliishadeen kitaab iyo sunno iyo ijmaac iyo ictibaar ama qiyaas caqli ah ama alkitaab kitaabku wuxuu sugay ziyaadaة اliimaan sheekhuna wuu sheegi doonaa laba aayadoodna waynu soo maray waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaanan waynu soo maray iyo faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanan aayado kalena sheekhu wuu keeni doonaa ziyaadaة اliimaan sunnaduna waxay ka hadashay ziyaadaة اliimaan iyo nuqsaanba way ka hadashay ijmaacuna ijmaacu الصaxaabati wالtaabiciin baa la soo gooriyey qiyaasku waa qiyaas daruuriya asagu wixii aqbala ziyaada wuxuu aqbalaa bilitifaaqe النqصaan waa qisma daruuriya ma qabila ziyaadaةa qabila nuqsaana kul maa huwa qaabilu liziyaada fahuwa qaabilu linuqsaan haddii ka nuqsaantii ziyaadada macno beelaysa intaan la ziyaadinin ka hor muxuu ahaa baan ku dhihi ma og tahay qabla ziyaadati muxuu ahaa kaamilan haddii ziyaadada ma jirto dadna wuu dhammaystiraa qabla ziyaada dee waxba ma jiraan baan kuleeyahay marka waa aydna marka ictibaarkii hada huwa alqiyaas alcaqli wاdaruuri weliba ijmaaci sunadii kitaaban bay slm marka maslo sahlan ma aha ayib marka maslada ninka asagu diida murji way muran kaba qabaan murji inuu yahay taas muran kaba qabaan tii laisku hayay maslada hore istinaha ayay ahayd qaala abu cubayd wuxu uhi xadaana cbdiraxman can sufyaan aلthawri can jaamic bni shadaad can اlaswad ibni hilaal qaala qaala mucaad ibnu jabal waa taabici jaliis aswad hilaal qaala mucaadi bnu jabal ba wuxuu yidhi rajulin buxuu ku yidhi ijlis bina rajulka asaga waa asaga laftirkiisa riwaaya kala cadaysa asagaa isqarinhaya tawaaducan wa hadman linafsihi ee waa aswad ibnu hilaal rajulku qaala mucaad wuxuu yidhi rajulin riwaaya kale rajulin min asxaabihi asaga weeye xaafidn xajar baa sharxay qadiyadaas bidaliil fatxulbaariga mujalladka koobaad sabxada lixdan iyo kow ilaa lixdan iyo saddex ka fiiriya qaala mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi rajulan wuxuu ku yidhi ijlis bina ina fadhiisi nu'min saacatan nu'min alla aan rumayna saacatan in nabar ah in nabara ilaahay aynu xusne ina fadhiisi wey yacni wuxuu u jeedaa iimaankani nadkuru اllah ilahay aynu xusne war ilahay aynu xusno wardin oon qur'aan akhrisnano iswaanine bal ina fadhiisi nu'min saaca marka camalkii yaraa ee khayrka ahaa ee saacadda ay ku wardin hayeen ama yacni iimaanka saacadda ay la yimaadeen horan ma jirin wey horan ma jirin ijlis bina nu'min saacatan ay nadkur اllaha subxaanaه wa tacaala isnaadu calى shardi الshaykhayn waa saxiix calى shardi الshaykhayn siduu sheekhu sheegay ibn abi shaybana wuu ku iman doonaa in sha allahu tacaala وبhada الqwl qowlkan asagoo ziyaadaة الإimaan wa nuqsaanihi buu kaana yأhudu sufyaan sufyaan ku tagoo qaadan jiray wاlأwsaaciyu وmaalik bnu anas yarawna waxay culummada qabeen boodhi u arkahayeen acmaal albiri jamiican acmaasha khayrkoo dhanba min alsdiyaadi fi lislaam islaam kororsi iyo iimaan kororsi inay tahay lannahaa acmaasha maxaa kula dhammaanteed cindahum cinda eh, alculamaa minhu min aliimaan ama minhu min alislaam acmaashoo dhan iyo birigoo dhan wuxuu ka mid yahay islaamka iimaanku ka mid yahay wa xujatuhum fii dalika daliilkooduna maaha niman wax iska maagay maa wasafa allahu bihi اlmuminiin wuxuu rabbi ku tilmaamay muminiinta weeye fii amsi mawaadica min kitaabi han meelood oo kitaabkiisa ka mid ah <clears throat> qowluhu alimaam isagu ninka la yidhaahdo ajuri abubakr aaj maxamed xuseen alajuri kitaabkiisa ashariicada kitaab اliimaan ka muraajaceeye wuxuu yihi kitaabka ilahay markay masladu acmaalku ma iimaanka mise maya muran la dayn waaye baan kitaabka qur-aanka waxaan u akhriyay buu i tadaburan inaan ka soo saaro meelaha acmaasha lagu tiriyey fii kitaab اllahi min اliimaan waxaan helay bu fawajadtu akara min hamsiina mawdica min kitaab اllah iga dhegaysay bu waatan kaasu sii daayey ayadoo dhammaystiran wuxuu ilaa shan waraaqood wey musxaf dhan buu istaba dhigay hawshaa way ku fiican yahin selafku hadday hawshu bilaabato tadabaru kitaabillahi baa la fiirinaya waa in lagu kala baxo ood markaa fiiriso nadaa'irta shekhulislam ibn taymiya qaacida fiican buu ku leeyahay kitaabkiisa kitaab اliimaan wuxuu leey markaad rabto aayad qur'aana markaad hesho mawduucna ay ka hadlayso waxaad samaysaaba ku leey diraasa mawduuciya waxaa hadda loo yaqaan qolyahan mucaasiriinta bimacnaa aayaddaas mawduucay ka hadlaysa aayadaha ka hadlay macnahay ka hadlayso ayadaha ka hadlee la midkaa ah, ama ku macno dhow isu meel iskugu keen booy marka hadduu qur-aanku iskaga daba taga hawshaas oo isku raacraaco asal min usuul iddiin ka dhigma hawshaas waa cuslaatay yani waa adiladu hadday hawl rakaadiso oy ku celceliso waxaa weeye shaygaa weynankiisa iyo cidamada uu diinta ku leeyay awgeed baa loogu celceliyey ayib hadday laakiin masaa'ilku masaa'il iska fudud ama iska fiqiya ama camaliyaad ay tahay adiladu inaysan ku badnayn baa laga yaabaa asalka waxaa qaatay abu isxaaq ashaaibi markaas wuxuu ka dhigay asal min usuul اfiqi wa usuul اdiin kulihi kaasuu ku harxay kitaabkiisa muwaafaqaadka oo ku harxay ictisaamka balballaadhiyey amilo badan u keeday ibnu taymiya ishaare yar buu bixiyey uun iskaga tegey bad kaleu ku jiray oo niman badan buu la dagaalamaya marka asagoo ishaaradaas rag baa ka faa'idaystay usuul bay ka dhigeen laftirkaanagu waan ka faa'idaysanay xilli kalaadna ogaan doontaan insha allahu tacaala wa minhu qowluhu tacaala baa ka mid ah waxaa ka mid ah meelaha shanta ilaahay ku sheegay iimaanku inuu kordho ama uu ziyaado qowluhu tacaala aladiina qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan baale dhibaatadii iyo cabsiintii iyo khaaquulkii iyo baabulkhoofkii loo shiday iimaan bayba ka sii qaadeenba yani mogta waxaa la doonay marka lagu shido baasha shaxbaadii baa sagaashan iyo sagaalkii mise laba kun waxay ma xusuustee yaa asagoo masaajidka sigiiska barxaddiisa bannaanka fadhiya yaa qolyo ay isku dhaceen oo tabliiqa qolyo tabliiq aad u cadhsan jiray sheekh tabliiqa aad ugu fogaan jiray oo singa singa weeye oo masaajida ha laga saaro oo ha laga caydhiyu dhihi jiray aad buu ugu xadgudbi jiray raxmat ullahi tacala caleyh markan wadaad haddaba joogo oo masaajidka jaamicda mouska ka ah guddigiisa ku jira ayaa sheekha u hanjiba wuxuu waa ku xidhaaya sidaaduba soomaali baad tahay waxaad ka soo jeeddaa halkaas iyo ii sheeg hiiraan baad ka soo jeeddaa wadaad reer waxsadaad tahay anugu waxaan reer macallin ah waxa kuu dhaca waad arki doontaa marka hanjabaad baa looga keenay wadaad aan la taagnayn marka warkii markuu dhammeeyey bur ma dhammaysataa saasuu yidhaha inamaa dalikum الshayطaanu yukhawifu awliyaah uu iskaga dhaqaaqay marka intuu aayaddaa dhammeeyey buu sheekhu iskaga tegey xaafidna u ah kitaabka qur-aanka wuu dareerin jira markuu bannaanka socdo marka waxaa weeyaan haddii lagu cabsiyo inaad fiigtaa fiicane ma og tahay yani banaadamku say jecel yihiin ama waaqicaba ah inaad fiigto ood eh, baraxdo oo indhaha caddayso oo xaggeen galaa iyo geedka iqariya aad tidhahdaa yaa lagaa doonaaya laakiin haddii iimaan kugu jiro ood muslim tahay waxaa weeye kitaabka qur-aankaad aadaysa maalina isagoo sheekhu socda wuxuu lahaa kharaa'ibdu sheekhu isagoo socdaan wadaad hadda bedel bedel laodhan jirayo eh, ree gaalgacyo ah haddana gaalgacyo ma joogaan u malay unu saaxiibba ahayn haddaba waa nahay laakiin in badan baan isma ognaaye eh, iyo naga hor yimid markaasuu salaanti waxaa laisku ogaa mogta inuu eh, maashigu inuu salaamo ninka aan soconin asagii baana soo maray socday salaan baan ka sugayna nama salaamin markuuna salaam waayay baa annagu waxaan nidhi assalaamu calaykum sheekh iska war kaasaa wuu salaantii buu qaaday kadibna bedel baa wuxuu ku yidhi salaanta maxaad nooga qaadi weyday oo maxaad noo salaanta noogu bilaawed adaa lahaa bilowga annaguna waan ku sugaynay wuxuu ihi kitaabka ilaahay waidaa jaءaka ladii yuminu baayaatina faqul salaamun aniga muminaan ahay muslim baan ahay waan idiin imid salaanta idinkaa laydinka rabaa idinka taagtaagan baa laydinka rabaa annaguna xadiidkii baan keennay xadiidkii aayadda isku fiiriyahe buui markuu iska tegey iskaba tegba iska dhaqaaq aayadda iyo xadiis hadaad ku fiirisaan ka socda marka raxmat ullahi tacala caleyh almuhim muslimiintii marka la cabsiyey fii ghaswati uxudin la cabsiiyey mise axzaab uxud bay ahayd alcimraani uxud markii la cabsiiyo nimanku way soo rogaal celiyeenoo intii dambay junjuunsan hayaan oo cagtay maxasta marin hayaanoo lagu kala teg fazaadahum iimaanan iimaan bayba waa wixna loo yaabo in iimaanka laysku dhibi oo nafta laysku keeni oo gaala soo fakan oo laysku kaya tegi oon iimaankan qiimahaba lasu daynayn horaanba waan ogeyn wey ayib wa qaaluu waxaan ihi xasbuna allah wa nicma alwakiil sheekh wuxuu ka rabaa fazaadahum iimaana adaanku weydiiye bui iimaankaani horan ma jira mise maya ma jirin waa hawl cusub fazaadahum qowlkanaa kordhiyeyba warkan iyo dareenkan iyo warkan dhilada leh ee culus baa keenay in iimaan laga kasbado minhu qwluu taala baa kami liystayin aladiina uutuu kitaaba waydaad ladiina aamanuu iimaana wayasdaad aladiina aamanuu iimaana aamanuu baa le waa asalkii hore wixi aan sii haysta xoolihii inta hore aan tabcaday wey iimaanna mid cusuba soo kordhay wey waa kordhay iimaankii وqwلu tacaalى baa ka mida liyزdaaduu iimaana maca iimaanihim huw اladii أnزla الsakiinaةa fii quluubi الmؤminiin liyزdaaduu iimaana maca iimaanihim inay kororsadaan awgeed baa ilahay sakiinada qalbiga muslimiinta u dejiyey una geliyey iimaankooda iimaan kale ay ku biirsadaan saddexdaa aayadood horta iga qaba buuri وmawdicaani aakharaani qad dakarnaahuma fi اlbaabi اlأwali laba meeloodon baabka hore kusoo sheegan ku darsa labada aayad soo marayn waidaa tulid calayhim aayaatu zaadathum iimaana iyo faama aladiina aamanuu fazadathum iimaana meeshii mawdicii fi lanfaal iyo mawdicii fi suurati tawba labadaa meelood buu sheekhu ujeedaa ya maya soo wada shantaasu ka doorta hadda ma aha inuu leeya intaa besa wey intaa besa wey sheekhu ma jeedo ayib wuxuu ka rabaa intan inu ka doortay qad dakarnaahum aanu ku soo sheegnay fi اlbaab اأwl baabkii hore faاtabaca ahlu sunna ahlu sunna waxay raaceen buuhi hadi اlaayaat kitaabka ilahi bay raaceen wa ta'awaluuha waxay ku fasirteen buuhi ana ziyaadaata hiya alacmaalu الzaakiyatu aayadaha waxay ku fasirteen oy ku awisheen ziyaadaadku inay tahay hiya alacmaal waa acmaasha aلzaakiyatu dahiran ee khayrka yani acmaal اlbiri الصaalixaat alkhayraat weeye sheekhu sidaasuu yidhi aarkii hore ee tacaalow numin saaca takhriijkiisii waxbaa inaan wax ku noqdaan rabaa bukhaari baa soo saaray aarka laftirkiisa fii kitaab اiimaan wuu ku bilaabayba alimaam bukhaari fii kitaab iimaan wuxuu ihi markuu iimaanka ka hadlay wuxuu hi alimaanu qowla wa ficlun camal wuu ubagooyey bu ka leeday ficlun yaziidu wayanqusu markaasuu sardeeyey aayadihii iyo axaadiiث iyo aahaar buu sii daayey aahaartuu sii daayay aarka mucaad baa ka mid a ah, ijlis bina nu'min saacatan wuxuu ihi waqaala mucaadin isagoo mucallaq ah majzuuman bihi bukhaari baa marka aarka wariya fii saxiixihi mucallaqan majzuuman bihi fatxubaariga mujaladka koobaad safxada lixdanaad baad ka fiirin kartaa xaafidkuna wuxuu sheegay aarka inuu wasliyey axmed fii kitaabi اliimaan wabnu abi shaybata fi liimaan sanadkiisuna waa saxiix buu xaafidku yidhi mujaladka koobaad lixdan iyo saddex safxada ah wuxuu ka tegay abu cubaydna inuu wasliyey ile abu cubaydna soomayna haynin abu cubaydna hadda wada haysataa marka eh, eh, abu cubayd baa wasliyey wasl abu cubayd وaxmed wbna abi shayba bisanadin صaxiix xaafidku marka sanadkana waa xukumay aswad ibnu hilaal inuu yahay ninka la yidhi ina fadhiisina wuu caddeeyey marka intaasaa lagu darsado in sha allah <clears throat> ibn abi shayba waynu ku gaari doonaa musanafkiisi iyo iimaankaba amaa kitaabu axmede iimaanka waa makhtuud weli lama aabicin anuu makhtuudka ma hayo وأma الadiina ra'wuu الإimaana qwلا وlaa camala faإnahum dahabuu fi hada الآيaaتi ilى arbacati أwjuه qaacidada uu culamadu ka hadlay culama tawxiid ka hadleen bu ay ahlubidc hadda bilaabahayaan shaekhulislaam iyo khayrkii waxay dhiraandhiriyeen salafkuna tilmaameen ahlubidacu marka hore asal bay meel dhigan hayaan waxay asal ku sheegeen ama caqiida ku sheegeen ama mabda ku sheegeen bay meel baga dhigan hayaan aayad walbo marka khilaaftana way awilhayaan say asalka u waafaqdo qur-aankay luqunjo baadi waxoodii bay fooda u gelinhayaan xadiidkaygii qoorsagaara ku qaban waxoodii bay fooda u gelinhayaan way maqluubin fooday u gelin marka maxay aamineen ahlubidac waxay aamineen ana aliimaan laa yaziidu walaa yanqus iimaanku ma kordho mana nuqsaamo ismana dhimay dheheen mar hadday sidaa yidhaahdeen aayadaha ziyaadada caddeeyey waa in hee in laga farxasho leeiya tiibu sheeku ka hadlaya wuxuu ku wa ama aladiina ra'w kuwa u arkay buu hi aliimaana qawla inuu yahay ashahaada bas iimaanku inuu yahay walaa camala camallo uusan iimaanku ahayn fainahum dahabuu waxay ku tageen min fadalayaati ilaa arbacata awjuh afar wejibay ku fasireen afar ta'wiiloo baail ah bay la yimaadeen wey salafu saalix aayadahay raaceen ziyaadatuliimaanna waa acmaashay dheheen iyo khayrkaad kororsanayso intaasaan marka khata yar kuu gelin wata'awaluuha ana ziyaadaata hiya alacmaal الzaakiyatu laysat faqad asalaf saalix waxay u badan yihiin xataa tasdiiqu iyo ictiqaadku waa kordhahaya ma aha waxa kordha keliyahee ziyaadaة اliiman waa ka imanaysa min jihat اlacmaal faqad ma aha bal ictiqaadkaada iyo yaqiintada waxay kordhaysaa biالnadari wاlbaxثi wa kasrat اladila hadda waxaad aaminsanta nabiylahi maxamed inuu nabi xaqa yahay ilaahayna la soo diray diin dhab ah waa caqiida yaqiino shirki agtada aqbali laakiin markaad hadda akhrido oo daraasayso mucjizaat rasuul nabiga mucjizaadkiisa aad daraasayso iyo siiridiisa aad dabagasho waxaa kuu kordhi iimaan iyo yaqiin baa kuusii kordhi iyo maxabo horan aadan qabin baa kuusii kordhi tusaale gaaban ah, oday hadda eh, xanuunsan oo eh, iskana dhaga culus oo laakiin un soddon sano uun riyaad saalixiin iyo tajdiidka wata Eh, ayaa waa dhoweyd rag xerta ka mida darsi u akrinayay xadiid fiican baa markuu soo maray tolla nabiga maxaad hagaajisay buui eh, wuu sahin waayey marka alla nabigu muxuu hagaajiyey way hallaynhayaane iyagaa dib ka bi'in alla nabigu muxuu hagaajiyey buui meel xun bay ka gaadhay marka waxaa weeye axaadiista cusub iyo cilmiga kuu kordha iyo baraahiinta iyo mucjizaadka iyo aayaatu nubuwa risaala yaqiin bay kuu kordhinaysaa nabilah ibraahim wuxuu yidhi markuu ilahay arinii ilayk andur ilayk qaal lan taraanii cafw waxaan rabaa waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta waxaa li qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyaطma'ina qalbii طumaanina waa طumaanina dheeraada horaan wuu jiray oo طumaani ibraahim wuu qabay calayhi الsalaaةu wasalaam laakiin waa ziyaado dheeraada weeye ayb nafsa shil xawaariyiintii idan yaqiinta xataa way kordhaysa marka inta waxaan ka rabaa keliya yan shubha ku gelin ah acmaasha unbaa kororta ama iimaanku ka yimaada xataa yaqiintu iyo muxuu ahaaye tasdiiqu iyo ictiqaadku wuu kordhahaya xubigaa kordhi oo tacdiimka nabigaad u qabtaad kordhi oo diinjacaylkaa kordhi wax walba waa kordhaya arkaanta saddexdooba way kordhaan nudqigii lisana wuu kordhahaya oo markaad wardido hee oo laba kun tawxiid aad la timaado iyo halkii tawxiida hore isku mid ma aha yani waxaan kordhaynin ma jiraan laakiin sheekh wuxuu ujeedaa hadda meesha dagaalku ka socday acmaasha in iimaanka lagu tiriyo iimaankana ay kordhisay diidanaayeen weerarkaasu marka sheekh ujeedaa ma inkirsano in ictiqaadku iyo tasdiiqu ay kordhahayaan afar weji bay ku aweeleen aayadahani axaduha wejka koobaad waxaa weeye an qaaluu inay dhaheen aslu اliimaani اliqraaru bijumali اlfaraa'idi milu الsalaati والzakaati wagayriha wالziyaadaةu bacda hadihi اljumal waxay dhaheen horta fazaadahum iimaanan iyo fazaadathum iimaanan iyo liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim iyo howlahana degdeganay ziyaada ma jirto he aslu اliimaani iimaanka asalkiisu waxaa weeye meeshuu ka bilowday ka asaasmo aliqraaru inaad qirto bijumali اlfaraa'id wuxuu ilaahay waajib yeelay si duuduuban aad u qirto oo tiraahdo wax walbo ilaahay waajib yeelay waan rumaysana inuu waajib yahay wax walboo rabbi xaaraam yeelay inuu xaaraam waan aaminsanay ay caqiida mujmala bilwaajibaat aslu اliimaan اliqraaru bijumali ay bimajmuuci اlfaraa'id ama bimujmali اlfaraa'id mil الsalaati ama mil الsalaa wالzaka wagayriha salaada iyo zakada iyo wixii waajibaad oo dhan ba in ilaahay ku saaray waajibna ay tahay inaad rumayso weeyaan iimaanku wالziyaadaةu bacda hadihi اljumal ziyaadaduna waxay imanaysaabay dhaheen ziyaadatu iimaankuna waxay iman bacda hadihi اljumal iimaanka mujmalka marka laga helo oo iqraarna aad la timaado xaggana aad ictiqaadayso nebi maxamed wax walba uu la yimid inuu xaq yahay ilaahayna waajib walba ku sare uu waajib yahay intaa waa aslu اliimaan aliqraaru اlmujmal huwa aslu اliimaan ziyaadaduna waxay imanaysaa wixii ka dambeeya asalkaas wa ziyaadatu ta'tii bacda hadi اljumal buu ujeedaa yay u jeedaan wa huwa waxaa weeye marka ka imanhayana an tu'mina ama an tu'minuu inaad rumaysaan biأna hadihi الsalaaةa almafruudaةa hiya hamsun hadihi ziyaday dheheen salaadda inay waajibtood aaminto waa min asli اliimaan inay shan salaadood alla ku saaray duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho iyo subax shantaana waa ziyaadaة اliimaan maxaa lagu kala qaaday aliimaanu biwujuubi الsalaa iyo aliimaanu biannaha khamsun bay laba u ka qaadeen midna aslu iimaan weeye midna hee ziyaadaة اliimaan idabdarada badu bal eeg wahwa an tu'minuu wa inaad rumaysaan biأna hadihi الsalaaةa almafruudaةa hiya hamsun وأna الظuhra hiya arbacu rakcaatin wاlmagriba ثalaaثaة وعalى hada sidaasayna ra u arkeen bui saa'ir alfaraa'idi farada inteeda kale waajibaadka o dhan ba halkaasay mariyeen fazaadahum iimaana waa maxay waa tafsiil dambaa yimid weeye tafsiil dambaa loo kordhiyey ama iimaankii mujmalka asagu ma kordho mana ziyaado duhur waajibaysi buu aaminay afar inuu yaha loo sheegay afartaa ziyaado ah laakiin aslu wujuubi salaati الظuhri min aliimaani اlasl afarta ragcadood inay tahay ood midna saddex tahay midna laba tahay ziyaado wey waana ogol lahay dheh waxaana muhiim jiddan marka lagu leeyahay ahlulbidcu way inkireen ziyaadaة اliimaan waa nuqsaan iyo nuqsaantiisay inkireen may diidano ziyaadaة اliimaani oo looga jeeda ziyaadaة اlacmaal iimaankii xaqiiqadiisii ma kordhahaya acmaashuna iimaanka ma ka tirsan tahay khilaafku halkaasuu ka socdaa laakiin iimaanku inuu kordho biictibaari اlacmaal wa nuqsaaniha oo majaazana ahlulbidc o dhan way ogol yihiin hal nin oo diidan ma xata aljahmiya ogol jahmiyo murji'at اlfuqahaa maaturidiyo ashaaciro kulli ziyaadaة اliimaan hadday kuu qiraan waxaad ogaata waxay u jeedaan ay ziyaadaة اlacmaal oo ninkii la yimid شhan salaadood iyo ninkii la yimid saddex salaadood waxay leeyiin way kala camaal badan yihiin ayib acmaashan lagu iطlaaqaa iimaan majaazan وma kaana اllahu liyudaci iimaanakum ay salaatakum وinamaa sumiyat الsalaaةu iimaaنا biاlmajaazi لأnna salaada waxa horta waxaa horaysa in la rumeeyo wujuubkeeda bacdaha baa la tukadaa wujuubka asala marka farcina waxaa laskaga lagu iطlaaqaa iimaan walaysa iimaanan xaqiiqiya majaaznimo marka iطlaaqu ziyaadaة اliimaani tajwiizan wamajaazan jamiicu ahli اbidac way qabaan yan ku dagin marka ku dagin ayib salafkun waxay qabaan jamiic اlusuul baa kordhaysa jamiic اlusuul baa kordhi waxayna ku kordhaysaa bitarki اlmacaasi wاlityaani biاlwaajibaat ayib nimanka marka halkaasay fadhiisteen waa tawiil tawiilkii labaad ay niman la yimaadeen alwajه الثaanي an qaaluu inay dheheen ba aayadaha kaga jawaabeen aslu اliimaani oo markaad tidhahda liyزdaaduu iimaana maca iimaanihim liyزdaaduu iimaana waxay dhaheen waa tafsiilkan dambe qur-aanku caddeeyey maca iimaanihim waa iimaankii mujmalka ahaa aliimaanu biwujuubi اlfaraa'idi badu tawiilkaasi dabdariisa u fiirso ayb wإida tuliyat calayhim aayaatu zaadathum iimaanan aayadahan dambe tafsiil bay keeneen wey aayadahan dambe ee soo degay axkaam cusub bay kordhiyeen tafsiilkaasna iimaan lagu magacaabay min baab اlmajaaz asalkii horena waa maxay waa iimaankii mujmalka ah alwجه الثاني an qaluu aslu اiimaan اliqraar bima jaءa min cindi اllah wالziyaadaةu tumakinu min dalika iqraar niman waxay dhaheen asluliimaani waxaa weeye aliqraaru inaad qirtood ictiraafto bima jaa wixii ka yimid min cindi illahi oo qur-aanka soo dega aad rumayso iyo nebi maxamed la yimidba waziyaadatuna la sheegay tumakinu waxay sii hirgelin oy sii xoojin min dalika اliqrar ay tusadiqu min dalika aliqraar iqraarka unbay yar dhuujin mooya iyad wax ma aha iqraarka hore unbay yar xoojinaysaa xoojintu maxay tahay tamkiinku muxuu yahay soo ziyaada ma aha iqraarka hore intaan la makaminin muxuu ahaa wuxuu ahaa xoogow aadoo ma adkay yani waa waxaa un la rabaa aayadahaas in laga laga hoosdiso oo aayaddaa laga baxsado un baa la rabaa ay wax kale lama rabo alwجه الثالث wجga saddexaad waxay dhaheen way ku jawaabeen an qaaluu الزiyaadaة في الإimaani الازdiyaad min الyaqiin الزiyaadaة في الإimaan iimaanka ziyaadada ku imanaysa kororku iimaanku kordhahayo ee uu kobcahayo waxaa weeye alsdiyaadu inaad kororsato meel iimaani meel yaqiin yaqiinta iyo rumayntaad islaamka iyo diinka rumaysan tahay inay korodhan baa loo jeedaa bay dhaheen ziyaadat اliman loo jeedaa waa baail warkaa maxaa yeele liana alyaqiina min aliimaan yaqiintu hadday kordho iimaankuna wuu kordhay waa jahli moogtaa yaqiin imankay u kordhay intaysa kordhin xaggee joogay iimaan naaqisa intan yaqiintu aysan kordhin maxaad haysay yaqiinun anqasu min yaqiin yaqiin yaqiin ka hooseysa ma ku fadhiday hadda lagu raacaba ayib marka ayaguna warkaasa ku jawaabeen wاlwجه الraabic wejka afraad waxaa weeye an qaaluu ay ku awileen ayadaha inay dhaheen ina اliimaana la yزdaadu abada iimaanku maba kordhaba walaakin الnaasa yزdaaduuna min lakin dadkaa kororsada dadkaa ka sahay qaata asagu ma kordho halkan uu fadhiyaa waa bad weyn nin walba waxbuu ka darsan bay dhaheen iimaanku baddaa weyn ka soo qaad nin baa iman haanbu ka dhaansan nin baa iman haya foostu ka dhaansan nin baa iman booyad dhowr iyo toban kun oo litir qaadu ka dhaansanaya nin baa iman haya wuxuu ka raran hayaa webi wax la eg nin walba wuxuu ka qaatay baa kala badan mooyeene asagu waa hal shay laa yaziid walaa yanqus <laughs> hal in alimaan laa yazdaadu abada walaakin الnaasa yazdaaduuna minhu sheekhu wuxuu uhi wakulu hadi اlaqwaal aqwaashan ta'wiilaadkan afartoo dhanba lam ajid laha musadiqan fii tafsiir اfuqahaa wax u maqraati kaca ama rumeeya waa hadal iska tuura war waaan maxaa u tidhi anaa idhahde sheegan waa xaaraan maxaa xaaraante war annagaa ku nidhi war sheekh annagaa ku nidhi ukaadiyo maxaa daliil ah ma jirto waa taxakum aayadihii bay larabaa inay leexiyaan wax iyagu la quman bay iska sheegeen daliil ma jiro laa shaahid min kitaabi walaa min sunati walaa min ijmaacin walaa min qiyaas wkul hadi اaqwaal lam ajid ma helin buuri sheekhu lahaa ayada ooma helin musadiqan wax rumeeya min tafsiir fuqaha walaa fii tafaasiirtii tawiilkii fuqahada wax u maqhraati kaca ma haya buui walaa fii kalaami اlcarab yani wuxuu ujeedaa qowl yusta'nas dayl iska badaa qowl faqiih ama nin caalima oo muctabara oo xataa qowlkiisi la maqhraati gashado ila eh, culamada aqwaashada laa yuxtaju biha bal eh, yusta'nas wayustashhad waa la maqhraati gashadaa waa la weheshadaa laakiin lama xujaysto walaa fii kalaami اlcarab min xayu luqa iyo ishtiqaaqana kuma hayna bui fatafsiiru tafsiirka ziyaadada qur-aanka lagu sheegay maa dakarnaahu can mucaad mucaad waxaanu ka sheegnay on ka soo talinay weeye buui xiina qaala markuu yidhi ijlis bina numin saacatan ina fariisi aanu saacad ilaahay rumayne fayutawaham fahal yutawahamu inay qadarantaan u malayn anigu markaan fiiriyo bal idinkuna fiirsha hadda fahal yutawahamu ma la malayn buuhi calىa mili mucaad oo kale an yakuuna inuu mucaad noqdo lam yacrif الsalawaaت الhams markuu leeyahay tacaalى ijlis nu'min saaca markuu leeyahay ku leeyahay ninka saaxiibkii ahaa waxaa ka dhalan iyada tawiilkeed waxaa ka dhalan mucaad wuxuu la yimid xilligii nebi maxamed he aliimaan اlmujmal buu la yimid maalinkaa uu wadaadka aswad ibn hilaal uu ku leeyahay tacaal nu'min saacatan aman ijlis binaa nu'min saacatan ka hor muusan garanayn tafsiilka le tafsiilkaa ziyaadat liimaan ay dheheen sooma sooma xusuusataan wuxuu ka hadlay wadaadku tafsiilka ziyaadat liimaan ah iqraarkii mujmalka ahna wuxuu ahaa asluliimaan mucaad marka intuu nabigu noolaa wuxuu hayay asluliimaan maalinkaa uu xerowga leeyna fadhiisba ilaah aan saacad rumaynana wuxuu helay tafsiilkiibuu helay tiibuu sheekhu marka weeraraya fahal yutawahamu ma la malayn karaa buu hi calaa mili ay mili mucaad ninkii faqiihi ummadda saxaabada ahaa an yakuuna inuu ahda mucaad lam yacrif salawaat alhams wa mablaga rukuuciha ee rukuudamablaga rakacaatiha wey rukuucda haddu ujeeda sheekhu mablaga rakacaatiha iyo saada rakcadeed intay dhan yihiin wa sujuudaha ilaa bacda rasuuli illaah rasuulka ilaahay kadib inuu markaa un fahmiya wax bani aadam ku fikira ama ma mucaad hadda ku tuhma ama u maleeya waqad fadalahu الnabiyu nabigu asagoo ka fadilayba mucaad calى kaiiri min asxaabihi fi اlcilmi ogaashahu kaga fadilay bilxalaal wاlxaraam xadiidkii anas ee min xadiid abi qilaaba ka iman jiray min ariiqi khaalid alxadaa ayuu sheekhu tilmaamaya aclamakum biاlxalaali wاlxaraami mucaad bnu jabal arxamu ummatii biummati abu bakr waashadhum fi diin lahi cumar ilى aakhirihi ashadum xayaaan cumaanu iisoo qabta xadika wada waafradkum zayd bnu haabit aqdaahum caliy su u soo socday xadika waxaa ku jiray waaclamuhum biاlxalaali wاlxaraami mucaad bnu jabal muslimiinta xalaasha iyo xaaraamta waxaa u yaqaana mucaad bnu jabal faqiihii ummadda miyaa hadda bacda bacda cashara acwaam ama sideed sano ama shan sano kadib bacda wafaati muxamed yuu ragcadaha dib ka rumaynaya oo salaadda inay shan tahay dib ka ogaanaya markaasaa iimaan u kordhahaya tacaalow nu'min saacatan maxay tahay iimaan aan kororsoy daaca aan la imanna wey daacadu min aliimaan waana iimaan kordhay waxaad waddaan waxba kama jiraan budha xadiidkaasi xadiidka anas waa xadiid aad loogu dagaalamay wadaadda waxay dhahan waa mawsuul wasligay rajaxaan laakiin xufaadda badankeed ilaa labaatan xaafid warka waaweynah waxay mareen xadiidku inuu mursal yahay waxaana ka asaxay faqrada keliya ee bukhaari muslim ay soo saaraan amiinu hadi اluma inuu yahay ubayd abu cubayd camn jaraax ina likulli ummati amiina waamiinu hadi اlumma abu cubayd camn jaraax intaasaa ka asaxday marfuucan mawsul ila nabiy inta kale waa mursal min mursal abi qilaaba hada huwa sabab faahfaahinka dheerada ninka u baada fatxubaariga ha muraajaceeyo majaladka toddobaad safxada boqol toban iyo toddobo uma qaala nabig wuxu uhi mucaad markuu ammaanahayay yataqadamu alculamaaa biratwatin abu mucaad buu ka hadlay fadligiisa iyo qiimihiisa wuxuuna sheegay in la soo bixin doono mucaad iyo culama muslimiinta marka maxsharka la soo saaray qiyaamaha la yimaado culammadii baa soo safan soo dhaqaaqi oo ilaahay hor iman ninka u horeeye u soo horeeyana waa mucaad bnu wixii culamo ee muslimiin ah, min abina aadam ilaa qiyaami saaca iyo ra'iiskooda iyo zaciimkooda waxaa weeyaan raabitatu culamaai ahlijanna wey ra-iisu raabitatu culamaai ahlijannu noqonaya wuxuuna ka soo horayn in dhagax la tuuro yataqadamu mucaad alculamaaa yowma alqiyaamati biratwatin ratwada waxaa lagu fasiray manzilo manzilo yani darajo ka sareeyaa wey darajo waxaa kaloo lagu fasiraa ramyatu sahmin leeb in la gano marka la soo socdo leeb in la gano ka soo horeynaya fallaadh inay gaadho ma dhawaada fallaadh waxay ku dhacda meel fog wadaadihii kala soo soco asagu kasoo hormarhaya wacajiltu ilayka rabbi litarda waxaa kaloo lagu fasiraa ratwa ramyatun bixajar ramyatun bisahmin ramyatun bixajar ama almanzilatu warutba saddexdaa tafsiir bay luqawiintu sheegeen ayb haadaa bui macnahan xadiidkaasi asagu waa xadiid xasana mucaad inuu culamo muslimiinta iyo ahlu jannahoo dhanba uu ka horayn doono in dhagax la tuuro ama leeb la gano ama darajaba u dheeraan doono culummada ayadu taasi muran ma laha xadiikaas waa sugan yahay shawaahid badanna wuu leeyahay duruq badanna wuu leeyahay marka waa xadii saxiix ah <clears throat> haadaa macnahaas bui baailka ah ee in mucaad jahli lagu xukumo ah laa yata'awalhu axadu yacrifu mucaadan macnaha asaga tawiishan maayo qaadan mahayo bui aaminana maayo ruux mucaad yaqaan wa ama fi luga ha inoo jooga hada wabilaahi atawfiiq lah wsalaatu wasalaam calaa rasuuli lah waaalih wasaxbi ajmaciin sheekh rishaad wuxuu leeyahay eh, ahlulbidacu sidii lasoo sheegay usuul iyo madaahib iyo aragti bay marka hore qaadahayaan meel bay dhigahayaan aragtidaasayna difaacahayaan difaaci wuxuu keenayaa in aayadihii qur-aanka iyo axaadiista o dhan ay ku awilaan ama ay leexiyaan say u waafaqda madhabkoodii marar badanna waxay galaan godka majaaz la yidhaahdo godkaasay galaan marka majaazku salafku ma ka sugan yahay aqoontayda gaaban intaan xusuusto axadkii u horeeyey ee min asalaf الsaalix ee majaaz isticmaaleen ku arko anugu waa alimaam اlbukhaari alimaam اlbukhaari xaqiiqo iyo majaaz buu isticmaalay fii kitaabihi khalqi afcaali اcibaad fii kitaabihi khalqi afcaali اlcibaad wixii intaa ka dambaysay salafku rag isticmaala iyo ragaan isticmaalinba way yeesheen sheekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala asag wuxuu u tiiriyaa abu cubayd macmar muhanna kitaabkiisa majaaz alqur'aan la yidhaahdo ee haddaba makaatibta yaallaa u horreeyey buu yidhaahdaa bukhaari baana asagu hawshaa isticmaalay marka majaazku lafdiga lafdigii salafku horaan sii yaqaaneen ama carab laga hayo ma aho kelima waa kelima istilaaxiya kelima istilaaxiya oo musطalaxa oo wadciya wey macnahay xambaarsantahay nuxurkeeda marka la dheraaniriyana wadaaduhu niman yidhaahda maba jiro laa fi lugati walaa fi اlqur'aani walaa fi الsunna oo majaaska inkira waa jiraan bal xataa bacd اlashaacira ka mid ah jamaaca min asalaf baa ka mid ah nimanna waxay yidhaahdaan majaasku waa jiraa oo luqadu galaa laakiin qur'aanka ma galo qur'aan iyo sunna ma galo nimanna waxay dhahan waa jiraa oo luqadu gala laakiin qur'aanka basa ayuusan gelin sunnada iyo luqadaba waa gala oo qur-aanka ka soo reebeen sheekhulislaam ibnu taymiya marka la dherandheriyey madhabkiisa iyo alimaam maxamed amin ashanqiidi kitaabkiisa mancu اlmajaaz fi اlmunazali litacabudi واlicjaaz ayagu waxay marhayaan in sifaadka ilaahay uusan gelin majaazku haddiise looga jeedo waa usluub min asaaliib اlcarab xaqaa'iqna aan lagu anfinaynin beenna aan lagu qilbixinaynin iyo xaqdarro inuu fasaxan yahay laakiin sifaadka ilaahay inuusan gelin maxaa yeelay markaad leedahay shaygan waa majaaz asal waxaa hortana xaqiiqadiisa og tahay markaad leedahay shaygan waa majaazu can tilka alxaqiiqa xaqiiqadu waa inay tahay matala markaan dhahno ra'aytu asadan yusalli waxaad dhihi asadan waxaa ku jira tajawus majaasnimaa ku jirto waxaa weeye waxaad ujeedaa nin geesi ah oo tukan hayaan arkay asadkii libaaxa ee muftariska ah ee bahalkaee dadka cunahaya ee inuusan waxaa tusahaya qarinada dambe ah yusalli ayib marka horta waa inaad xaqiiqadii asadnimo horta aad taqaano markaad leedahay asadan waaan ay shujaacan shujaacan waa majaaz asadan waa majaaz can shujaac shujaacu asalkiisii iyo xaqiiqadii ama asadkii xaqiiqadiis horta waa inaad taqaano aad u gudubto darajadii tajawuska marka sifaadka ilaahay xaqiiqadooda kunhigooda lamaba idraagi karaba ilaahayna subxaanahu wa tacaala intuu iskaga kaya sheegay mooyeen xaqiiqato ma istaag mana ogaan maahiyat wa maa'iyatu ma naqaan ayib laakiin macnaha aan luqada ka fahanay baan sugaynaa xaqiiqana ku xambaaraynaa laakiin inaad kuhniga ilaahay iyo xaqiiqadiisa iyo maahiyadiisa iyo daatadiisa aad ogaato waa adag tahay markii la arkahayey ilaahay qiyaama la tegay baa laa turku absaar durk ru'ya laakiin ixaado idraag ma jiro marka majaasku waa farcun can idraak alxaqiiqa shay aan xaqiiqadiisa la haleeli karin majaas lama geliyay dheheen wadaadahaas haddaba marka baab اlasmaa'i wasifaat ma galo majaasku licadami idraaki اxaqiiqati fada baab khulaasadaasaad moodaa in lagu soo ururin karo ada bilahi towfiiq marab marxaba mhm. a saailku sheekh yuusuf wuxuu leeyahay waxaad soo sheegtay sheekh albani inuu murjiada waafaqay fi masalat اiimaan mar walbood sheegtana raxmat taala raximah اllah baad leedahay marka see isku qabanhaya waa su-aal meesha ku jirta midda kale wuxuu ihi wadaadku nimankii shalay la sheegay ee murjiadii mucaasirada ahaa nimankii aan ku sheegay isli iyo waqooyi iyo meelo badan iyo sacuudiga iyo carab iyo caajinba lahaa carab iyo cajanba lahaa ayagu xukumkoodu muxuu yahay horta anugu waxaan qabaa jawaazu الtaraxumi calى ahli اbidaci maa lam yukafaruu ra'yigu waa sidaas ama ha saxnaado ama ha khaldanaado laakiin anugu waa ila saxanya in ahlulbidaca loo taraxumi karo ilaahay ha u naxariisto ilahay ha u dembi dhaafo ilahay ha janneeyo lo odhan karo maa lam yukafar haddaan la gaalaysiinin aduguna agtada usan gaal ka ahayn haba la takfiiriyo cinda kayrika ha takfiiriyeen laakiin adugu haddaadan gaal ka aaminsanayn ninka mubtadica ah muxuu ku yahay muslim muslimka fasaqadooda iyo ahlbidacoodana waa loo taraxumaa taana waa masalo oo halkaasaan ka qaba sheekhu anuu aaminsan inuu waafaqay murjo fii masalati alacmaal ku waafaqay haddana agtaydu waa muslim walaa ukafiruhu calaa hada alasaas baana marka ugu taraxumahaya taa waa masalo nimankii murji'at lmucaasira ahaa meeshii sheekh albani aan mariyey ii marahayaan isku doon bay saaran yihiin waana isku baab inkastoy ayagu sheekha ka liitaan oo ay ka shuqulxun yihiin oo zawaa'id iyo hawluhu sheekhu la iman ayagu hataa ay la yimaadeen edabdaro ay la yimaadeen ayib asagoo masalada masale khilaaf aqbasha oo laysku naqdin karo oo xataa khilaafku saa'iq yahay buu u sawiraa ayagu madhab murji'at اlfuqaha waxay ka dhigahayaan waa madhab ahlu sunna ninkii khilaafana waxay waba khaariji baa takfiiri ah marka bidcadha kale kusii dareen waana ku dagaalameen waxay kaloo ku darsadeen ayagu waxay noqdeen niman dawaaqiidda iyo salaadiinta iyo xukuumaadka murtadada la shaqeeya mujaahidiinta iyo muslimiintana ku jaashuso ku baabi'iya lana saftay noqdeen oo jawaasiis ah sheekh wuxuu caan ku ahaa inuu nimankaa ka fogaado ka cararo weligiina laguma eedayn qadiyadda ayadaa nin mustaqila oo mujtahida oo madax bannaan oo wuxuu diin arku ummadda u sheega calaa haada alistiqaamana ku dhintay buu ahaa amaa haaulaa'i waa dacaska iyo kabaha salaadiinta iyo murtadiinta badankood ilaa man raximahu rabbuhu marka way kala duwan yihiin khulaasadu waa intaa bilahi tawfiiq mid mursal imaamkii islaamku hatii sheegismaal ay sidaa ku leedahay hadii la ogaaday imaamka in islam geliyo islaamka maadaama soo sheegay su-aasha labaad ziyaada ziyaada nuqsaan hadda kadib waa in ruuxba hal su-aal loo fasaxo hadda waxaa bilaabata su-aasha labaad saddexaad ee waad badtanaysaan baashi nin walba hal su-aal buu leeyahay wixi hadda ka dambeeya laakiin maanta soco fadlan ziyaada ziyaada nuqsaan su-aashu waxay leedahay cabaas wuxuu waxaan soo sheegnay fi kitaabkii kitaabu اliimaan ibn abi shayba markaynu maraynay salafka badankood inay qabaan istitnu wuxuu galaa iimaanka ma galo islaamka oo ma dhihi kartid ana muslimun in sha allah laakiin waxaad dhihi kartaa ana mu'minun in allah iimaanka iyo mu'minka ayuu yaa soo reebashada iyo qaydku galaa laakiin islaamku ma gala yay u badan yihin salafku farqigu muxuu yahay su-aashaas waa suaal su-aasha labaad wuxuu yidhi haddii la yidhi ahlulbidacu ma qabaan ziyaadat اliman wanuqsaanu ma qabaan xaggana ay dhaheen kufrigu waa didka iimaanka kufriga iman waa iska soo horjeedaan haddii iimaanku aysan ziyaado gelin agtooda kufriguna agtooda ma ziyaada miya haddaysan ziyaadin kufrigu maxay kaga jawaabhayaan uma اsdaaduu kufra inama nasiu ziyaadatun fi اlkufr ayadaha noocaasa labadaa su buu cabaas keenay su-aasha koobaad jawaabteeda waxaa weeye salafka waxaa ku keena inay dhahaan islaamku isna ma in badan ayaa ka ah waxay ku fasireen islaamka aldaahir islaamkuna waxaa weeyaan bayna anutqu bishahaadatayn ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna moxamadan rasuulullah isna xaggee ka geli bay leeyihiin waa kelimada lagu soo gelhayay islaamka haddii ayadaas tacliiq geliso jasmi meesha kuma jiro marka tacliiq iyo xataa muxuu ahaayey in sha allah oo dhici karta in ragga qaarkiina shaka ku fasiraan ragna ay tacliiq ka dhigaan idan shardigaaba hawshan ha laga fogeeyo inaad islaamka soo gashay jasman tacliiqna uusan kaa ahayn oo hawshaadu insha ay tahay halaga fogaada marka istinaha midda kale waxay leeyihiin istinuhu wuxuu galaa inta badan hayga eh, mustaqbalka ah shayga mustaqbalka ayuu istinuhu galaa sidaa darteed baan iimaanka u nidhi waa mustaqbal shay haybo maqan ama mustaqbaloo iman doona waxaad ku dhiman iimaanka ma dhammaystiri doontaa ilaahay camalkaada ma aqbali doonaa maxaa lagaa aqbalay sidaa darteed baan u nidhi in sha allah ay u gashay laakiin markaad leedahay ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu anna maxadan rasul waa inshaaun laa ikhbaarun ikhbaarna ma aha ee waa inshe waxaad leedahay hadda ayaan rumaynayaa oon rumaysnahay hee ilaahay iyo rasuulkiisiba marka maadaama islaamku alkelima uu yahay siduu zuhri iyo khayrkiiba mareen isna meeshana laga daayo hada ra'yu jumhuuri اsalaf khilaafna waa jiraa riwaayaataan can axmed waa aniga soo sheegay oo ziyaadada marna gelisnaha marna ka saaray farqigaasay marka u kala dhexaysiiyeen jawaabta labaad ee su-aashii labaad ku saabsan waxay tahay masaladaasi ra'yu salafi saalix waxaa weeye sida iimaanku u kordho ayuu kufriga u kordhaa ama ahlulbidac nin walba intuu iimaan ka dhigay iyuu kufri ka dhigahaya kadibna kufrigu ma kordhay ku hal kufrigu waa ninkii qabay mxuu ahaay iraar alqowl wuxuu leey waa tarku liqraar ninkii ictiqaad ku xisiriya wuxuu leey waa altakdiib wاljaxd marka ma kordho agtooda inuusan kufrigu kordhin cinda ahlilbidac sheekhislaamo caddaynaya ma arag iyo a'immada laakiin maaturidiya ay soo guurisa kutubtooda jahmiyadu iyo ashaaciradu iyo jamaaca min ahlilbidac inaysan qabin ziyaadat اlkufri kutubtooda kusoo kutubta maali waa idin darinaya dhowrka ahaa alictimaad fi اlictiqaad iyo atamhiid qawaacid tawxiid kutubtaasay ku qoran tahay marka asalkoodan wuxuu keenaya hadduusan imaankuba kordhaynin didkiisuna ma kordhahayo waana raddi lilkitaabi wasunna adaa bilahi towfiiq maraba wadaadkana kaa horeeyey bal kaa dambeeya sheekh cabaas marxaba su-aal khaarij can ilmawduuc hadday tahay sheekh mahw taadu maxay tahay ku hore adugu ay ikaadi adiga marxaba si fiican si fiican asalka guud waasiis u yihiin saamka dabaaqiinta mubtadiinta shay fiican waxaan maadaam qaflaysa ku dhiran qofka jaaluuska agtada oo gaabka ah shay fiican waa su-aal aad u fiican muhim jiddan wadaadku wuxuu leeyahay waxaad soo sheegtay in murja'at اlmucaasira ay sheekh albani iyo asago iyagu ay isku madhab yihiin oo ay waafaqeen murjahat اlfuqahaa oo ay ka saareen acmaal jawaarix min xaqiiqati اliimaan xaggana aysan qabin taarik acmaal kuliyata inuusan gaaloobaynin waxayna ku darsadeen dhaqan xumo kale bay ku darsadeen waxaa ka mida ilaa man raxima rabbuhu waxaa ka mida inay mujaahidiinta iyo muslimiinta kale xataa ururaha kale en ataa jihaadin ee salafiyada guud ay ku wada ay la dagaalamaan ay baabi'iyaan dhibkoodu waxaa weeye marka sheekhu wuxuu yidhi haddii sidaa tahay oo jawaasis qaybo ka mida u noqon dawaaqiidda aduguna waxaad qabtaa jaasuusku gaalada muslimiinta u jaasuusa inuu kaafir yahay haddaba marka say isku qaban weli waa muslimiin iyo iyo weli waa muslimiin bay i yihiin horta nimankay u jaasuusahayaan ayagu gaale kama aaminsano oo muslimiin bay u yihiin anaa dawaaqiid iyo gaale yihiin mooye ayagu muslimiin bay u yihiin waa xaakim muslima laa yajuuzu اlkhuruuju calayhi bay taagan yihiin waman kharaja calayhi fahuwa khaarijiyun takfiiriyu halkaasay taagan yihiin midda kale dokumenti iyo nuquul la soo guuriyo mukhabaraadka masar ay keeneen oo kuwii yaman ay keeneen oo kuwii sacuudiga laga helay oo ay caddaanku keeneen ayaa yaa in badan la hayaa meelo badanna waa ka timid ayaga marka qaybo ka mida oo hawsha aanu ku ognahay oo noo tagfiirsan way jiraan ee waxaan ka hadlaynay waa waa si guud ka jamaaca ka aa'ifa ka aa'ifa ahaan uma tagfirinayno laakiin waan tabdiicinaynaa afraadooda laakiin hawsha ay ku sugnaato kufrigaana uu ku cadaado way noo yihiin laakiin istifaadada iyo nuquushaa soo noqnoqday waxay nagu beeraysaa inaan aan rumayno in badan ayaa ka ah inay yihiin jawaasiis iska badaaya ayaga ictisaamka qaybo ka mida ah jawaasiis noqday marka hawshaas hawl hadda aan sii tafsiilin ma ahe jamaacadu si guud ahlulbidacaasay igu jiraan sheekhana way ka shar badan yihiin laakiin eh, takfirintoodu fardi walba wixii gooni ugu sugnaadaan saarayna ayagaana hadda qiranhaya hawsha ayadoo iyagaaba isku qirhaya xataa xajuri baa ku qira qaybo ka mid a ah. yarkii wadaadkii haya su-aashii khaarijiga ahayd watay halkaa su-aal baa kuugu dambaysa kuguna horaysa ta labaad mamnuuc weeye faraca maxaad markor u raacsan weyday wakhtigaa yar su-aalaha soo kooba dhib walba su-aasha hadduu muxaadaro ka dhigo wakhtiga waa dhammaaday marxaba waa su-aal adag meelo khaasa in lagu weydiiyana aan jeclaa laakiin hadday noqoto meeshan timid sheekh axmed sadiiq raxmat ullaahi tacaala caleyh sheekhaygii fiqiga wuxuu odhan jiray wuxuu idhi masale adag iyo naag xunba meeshay kugu qabtaan baa lagu dilaa masaladu masale adag weeye wuxuu wadaadku i weydiye oo leeyahay gelitaanka baarlamaanaadka iyo u kaambeyn garaynta iyo codaynta ma laisku gaalaysiin karaa hadday laisku gaalaysiinhayo culummada iyo xerta u kambangareeyeen masaajidda a'immada ka'a ah, ma lagu daba togan karaa su-aal u raacday wuxuu yidhi baarlamaanaadka gelidooda in laisku takfiiriyo masale mujmacbaha mise waa masale ijtihaad ka furan yaha macno noocaasaan ka fahmay kolley su-aasha saa'ilka anigu waxaan qaba soomaaliya way og tahay ila tahay in badanna waa liigu eedeeyey baarlamaanaadka ka dhaca ama laga qabto dowladaha gaalada ah ama bilaadda islaamka sheegtae nidaamka calmaaniga ku socda sistamkooda nidaamkoodu calmaniya ku dhisan yahay wa dimuqraatiya iyo duwal kufri hawshaa in la galo ama loo kambayngareeyo ama loo ololeeyo anugu inay gaalnimo tahay baan qabaa diinkana lagaga bixi sababkuna waxaa weeye wax yar hadda ka horna waan sharxay inaan galabtana aan ku celiyo khulaasadu waxaa weeye dimuqraadiyadu iyo calmaaniyadu mabda diineed oo kufra inuu yahay culama muslimiinta murankaba qabaane maanta nool iyo kuwa dhintayba dadkii dimuqraadiyad soo gaadhay iyo calmaaniyad soo gaadhay dimuqraadiyadu inay tahay nidaam iyo mabda diineed oo kufri ah murankama qabaan intaa ninkii ii ogolaada aniga aw xasaana wuu ii jaban yahay ninkii dafire yidhaha dimuqraadiyadu waa xalaal xalaal dhashay oo calmaaniyadu waa iyo diin wanaagsan ninkii warkaa asagu dhaha waan kala badbaadaynaa xilli qaab kalan oola xisaabtami laakiin ninka qaba dimuqraadiyadu iyo calmaaniyadu waa mabda kufria gaalana ka soo jeeda sallima haddana waa laga qayb qaadan karaa yidhaahda ninka aniga waa ii jabaya wuxuu igu jabayaa yahuudiyadu iyo kiristanku iyo nasraaniyadu waa mabda'aani diinaani kufriyaan ninkii maanta kala qayb qaata nadaamka iyo damaashaadka ay kiristanku sameeyaan maalinka axadda ah ama damaashaadka iyo shacaarka diineeda ee maalinka sabtida yuhuuddu sameeyaan ama sanadka bilowgiisa majuustu nayruuska iyo mahrajaanka ay sameeyaan shacaa'irta diineed ee yuhuud iyo nasaaro iyo majuus iyo mushrikiin wataniyaa nin kala qayb qaata maalan xilligii nebi maxamed iyo saxaabadu ay noolaayeen quraysh caairtii diinyada kufrigeed samaynaysay ee islaamka ka dhanka ahaa ninkii ku raacee la sameeya fuqahadu maxay ka yidhaahdeen baan u gudbay markuu intaa iisoo sallimo addimuqraadiyatu waalcalmaaniyatu mabda'un diiniyun kufriyun ilxaadiyu markuu isoo dhaho waxaan dhihi intikhaabaadku iyo doorashooyinku iyo baarlamaanaadku iyo ariiqaa in la galo waa mumaarasa mumaarasatu shaciiratin min shacaa'ir diini dimuqraaiya kutub ulfuqaha markaad u laabato waxaad ku arkaysaa ninka ka qayb qaata shacaa'irka diineed ee kufriga gaaladu ay leeyihiin ama maalinkay baxaan la baxa ama la mushaarakeeya waa kaafirun billaahi alcadiim khulaaso yar ninkii doonahaya waxuu ugu laaban karaa almuxiiط اlburhaani fi اlfiqhi الnucmaani mujaladka toddobaad saddex boqol sagaashan iyo toddobo waxaa fuqahada la weydiiyey oo la yidhi dad muslimiina oo qiimo badan ayaa maalinka axadda iyo sabtida iyo ciidaha yahuudiyada iyo kiristan iyo nasaaro bay ka qayb qaataan oy raacaan tusaale gaaban halaluuyada maalin la qabto somaydan arag maalinka axadda ah ee islii waddooyinka lagu qabtay ee gabdhuhu iyo nimanku ay badboodaan ee miisiga daartaan ee la sacabeeya la ysruuxo ee loo soo xidho haddaanoo culamada kala qayb qaaton la marqaamo hadhowna aan dhaho waxba kama jiraan la socda maxaad iga leedihiin waxaad leedihin waad gaalowda aw xasaano maxaad ku gaalowday haaluuyaad ka qayb qaaatay oo hawshii baad la mashra waday oo waad dhex booday intikhaabaadka iyo doorashooyinkuna waa mumaarasohe lishicaarin e, diiniyin dimuqraatiyin kufriyin hawsha horta sidaa u fahma dhan kale aan u dhigo diin walba waxay leedahay qaab loogu dhaqmo yuhuuddu diinteedu qaab bay ugu dhaqantaa qaabka loogu dhaqmana shacaa'ir bay culimadu u yaqaanaan hadda waxaa liihi waman yucadim shacaa'ir allah xajku waa shaciiro zakadu waa shaciiro soomku waa shaciiro salaaddu waa shaciiro markaad aad tawxiidsato oo iimaan qalbigaad u galo waxaa lagaa rabaa dhaqankii islaanhee in lagaa helo dimuqraadiyadu waa mabda iyo caqiido laakiin qaab baa loogu dhaqmaa qaabka loogu dhaqmo waa maxay xukmu shacbi lishacab waa in la dhaqan geliyo oo ah waa in bulshada loo xukuntamo ayadu ninkay doonto ay doorato ninkay dooratana la yidhahdo wuu guulaystay madaxweynuhu ku guulaystay baarlamaan buu ku guulaystay haadihii waa shacaa'ir diiniya waana qaab dhaqankii loogu dhaqmi lahaa diintii dimuqraadiyada ahay diinta kiristanka ku dhaqankeeda ninka ummadda ku tagfiirin dimuqraadiya ku dhaqankeena aan ku tagfiirinaynin agtayda waa mutanaaqid fuqahaduna sidaasay yidhaahdeen hada huwa اlaصl laakiin dadka muslimiinta ee hawshaa ku dhaca intaan korka ka qabto tagfiirin mahayo lanno qadiyadda intikhaabaadka qadiyo cusub ah waxaad kaloo ku darsataa qaacidat اlfuqaha waxaa weeye waxay qabaan fuqahadu waxaan xilliga nebi maxamed kufri ahayn baa maanta kufri noqon kara limaada لتجdd أسباaبه قad yتجد سبب الكفر فيكفر بذلكa المرء قاaعدة فقية weeye الفروع الdkيلة في فروع المالكية قrاaفi ka أkri القرآaن مkلوq xilligii نب م ma jirin oo xilligii صaxaabadii ma jirin markay bilaabatayna he dadka lagu تكفيiriyey sabab cusuboo soo kordh waa kufri soo kordhay sababkii baa yimid dadka waa lagugu تكفيirin sababka lagu tagfiirinhayo inuu xilliga nebi maxamed jira shardi ma aha oonay saxaabada ogeyd shardi ma aha ee waa marka miisaanka la saaro iyo adilada sharciga loo fiiriyo wuxuu inuu yahay kufri haddana waxaad ila ogtihiin shaciiro iyo qaabdhaqan diinyadoo kufriga ninka ku dhaqmi ka qayb qaatahee inuu gaal yahay laakiin maadaama dimuqraadiyada waadhow ay bilaabatay islaamkana ay dakhiilii soo galeetu ku tahay ummadduna in badanba aysan fahansanayn oo la odhanba horumar weeye iyo reermagaalnimo iyo kala dambayn iyo garsoor iyo cadaalad iyo sinaan iyo iqaa iyo musaawaad oo bahashii la macjileeyey oo bulubaan la mariyey oo jaam lagu jiiday oo wax la kharibay oo culimo waaweyn ay ku dhuflaynhayaan waxaa weeye aniga waxaan takfiirinhayaa ninka caalimkeen ogaado inuu garanhayo masaladan bidabdi edabdarana uu galahayo waxaan takfiirinhayaa shalay nimankii dadka ku takfiirinaya maantana islaamka ka dhigahaya shalay nimankii lahaa in la galo waa kufri diintana lagaga baxahayaa maantana dhi way wanaagsan tahay wax daliiloo soo kordhana aan ii sheegaynin aan u arko inay edabdarriya diinxumiya shahwa qaada ay ka tahay shuba diinin aysan jirin waan takfiirsanoo afraad ii takfiirsan waa jiraan sheegina mahayo laakiin ummadda muslimiinta adduunka dhoobanee caamada ee mar isliig marna dhan loo didiyo marna dhinac loo soo didiyo waa muslimiin juhala ah xerowgii iyo wadaadkii aan ku ogaada inuu aqoon u leeyahay masalada fahamsan yahay xukman wa xaqiiqatan wa suuratan wa xaalana gaalnimada dhakadaan ka saaraynaa fardi ahaan laakiin ummadda korka ka qaban mayno waxaan u soo degi imaamkii aad ku ogaato hawshaasi haddii aad ogtahay inuu hawshaa fahamsan yahay oo ka warqabo idabdarana u gelhayo gaal wayaha ku daba tukanin aniga agtayda haddii uu jaahliya imaam baa allah ka dhigo sheekh weyn doctooro hirow halkaa joogta ha noqdo sideeta jir ha noqdo aada dareensan tahay inuusan hawshan ka warqabin aqoondarana ay haysana caamayga saad ugu cudurdaartay asaguna u cudurdaar oo badbaadi wuxuuna u caddee khulaasadu waa intaa masaladii kugu dambaysa ahayd ma ijmaac baa mise ijmaac maaha ictibaar ma laha dadka qaba waxaan mujmaca wax laguma tagfiri waa ahlulbidac masale aan mujmac ahayn wax laguma tagfiriyo hada madhab ahli اlbidac wاlashaacira wاljahmiya wالzaydiya wاlmuctasila ama الsalaf الصaalix waxay kugu tagfirin bima qaama calayhi اdaliil kitaaban wasunata waijmaca waqiyaasan hada bilahi towfiiq